بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد القسم الثالث كيفية دلالة الكتاب والسنة على الأحكام الشرعية waxaanu soo gaarnay سدحاد saddexaad ee الكتاب والسنة أي دليل wasunna ay daliil ugu noqon ويشتمل على تمهيد وباب في المنطوق وباب في الاقتضاء والمفهوم والإشارة وباب في القياس wuxuuna xambaarsan yahay gobol dhac iyo hordhac oo ay weheliyaan saddexdaa cutub midna mantuuqii uu taabanayo midna iqtidihii mafhuumkii ishaaradii midna qiyaastii marka baabkan waa abwaabtii muhiimka ahayd way soo tagtay abwaab kaloo aanan sahlanayn baa harsan oo dalaaladii aan dib aan u dhiganay abwaabtan oo dhan waa luqawiya luqada qur-aanka uu ku soo degay iyo axaadiida nebiga calayh salatu salaam ay ku baxeen baa la falanqaynayaa oo la kala saar saarayaa la qaadaa dhigayaa la ogaanayaa kelmad walbaba waxa ay tusinayso hadal meesha uu u dhacayo jumlo walbaba iyo weer walba waxa ay ku taagan tahay iyo macnaha marka ay xambaarsan tahay التمهيد قبل دعي نصوص الكتاب والسنة القولية هي تراكيب لغوية جاءت بلسان العربي وجرت على أساليبهم في التعبيل نصوصته quraanka iyo axaadiida nabiga عalaيه الsalaaةu wasalaaم ee iyadoo qowliga ah waa taraakiib lugawiya micnaha waa wax jumal isa saarsaaran oo luqo markaa ku salaysan jaaءت بلسان العربي waxa ay la timid ama ay ku timid luغada carabiga oo taraakiibta oo ku timid jaaءت بلسان العربي oo ay la timid luغada carabiga وجرت على أساaليبهم في التعبير waxayna ku dureysatay habka dadka carabta markay carabiga ku hadlayaan habkay u hadli lahaayeen iyo اسluubkay adeegsan lahaayeen iyo sidai hadalkooda u cabiri lahayen saabay ku dureysata wey marka baabkan inta ugu badan waa linguistic issues inta ugu badan ee baabkan xooga uu saaray waa luqadii iyo markaa wixii markaa la xiriiray qaala اllahu tacaala ilahay wuxuu quraanka uu ku yidhi fainamaa yasarnaahu bilisaanika lacalahum yatadakaruun qur-aankii waxaanu ku fududaynay luqadaada carabiga ah balsay u waantoobaan wa qaala ilaahay wuxuu yidhi qur'aana carabiya gayra dii ciwaj waxaanu soo dejinay qur'aan carabiyo qalooc aanu marka aanu ku jirin faynbagii limacrifati macaani اlkitaabi wالsunة وأkhdi الأxkaami minhuma an tufhama طariiqaة الcarabi fi الtacbiiri cama fii damaa'irihim waxaa haboon si loo aqoonsado kitaabka iyo sunada macaanidooda axkaamtana iyagii looga qaato waxaa haboon horta in la fahmo habka ay carabtu ay wax u cabiraan ay u sheegaan micnaha expressionkooda wuxuu yahay markay ka hadlayaan camaa fii damaa'irihim wixii laabtooda ku jira ninka carabka suu u hadlayo markuu xanaaqsan yahay markuu faraxsan yahay markuu wax cabirayo markuu wax la yaabayo horta waa in la fahmo maxaa luqada carabiga waliyaag waxaa fahmaysaa diinkan aad arkaysid yani qof wax badan inuu isdaaliyo maa haddaanu luqadii aanu soo sugin waa baran karaa qofkii towxiidkii wuu baran karaa howlihiisal wuu baran karaa waxyaaba iska duuduuban laakiin haddaad rabtid inaad diinka sidiisa aad u dhexgeshid waa muhiim marka duruustan eh, naxwaha si aan kaga baxsanay adoon soo marin usuulna kuu dhadhami maayo eh, tafsiirna lagama yaabo waxa laga yaaba inaad sheekhi qaala wuu yiri dakala wuu galay inaad macnaha keliya laakiin inuu qofka uu dhuuxo uu macaansado eh, waxyaabaha balaagada kalaamka aad iyo aad u qatada dheer noocan maa ku salaysan balaagadii iyo aftahnimadii iyo wixii loo baahna qofka kama bogan kara ilaa inuu luqadii uu soo mara mooyaane وmacrifaة lugaة الcarabi وأsaaliibiha rukn laa buda minhu lilijtihaad in qofka luqada carabiga u yaqaan iyo hababka kala duwan iyo asaaliibta kala duwan ay adeegsadaan nimanka carabta ama luqada carabiga ay leedahay waa tiir aanan laga maarmin marka ijtihaadka laga hadlayo ama ijtihaadka waa shay dispensable u ah oo bimacnaa la-aantii waxba aanay soconin وذلك يعني أن على الفقيه أن يلم بقواعد الصرف وقواعد النحو وقواعد البلاغة taas macnaheed waxay tahay ninka faqiiha ee caalimka fiqiga yaqaan waa inuu ihtimaam gaara uu siiyo oo uu ilmaam gaara uu siiyo qawaacid sarf sarfigii uu yaqaan naxwihii uu yaqaan balaagadii uu yaqaan inta markuu yaqaan fiqiga uu u sahlan yahay wey غayra أن أbxaaث الأصuuliyiin fii dalaalati النuصuuص kaanat أcmaqa waadaqa min abxaaثi lugawiyiin laakiin mabaaxifta oo ay nimanka usuuliyiinta research ay ku sameeyaan marka loo baxo dilaalaati الnusuus waa ay ka qoto dheer tahay waana ay ka daqiiqsan tahay mabaaxifta ay isdul taagaan nimanka lugawiyiinta ninka markii uu fieldigiis uu yahay linguistic oo uu baranaya luqada waxaa laga yaaba waxyaaba cases gaara inuu niqaasho oo uu ku mashquulo meeshan ma godan tahay meeshan ma kor dhigan tahay kelmaduna ma saas ba laakiin nimanka usuuliyiinta markay luqada ay daraasaynayaan oo ilan juristic issues baa la niqaashaya qabaaya fiqiya la niqaashaya waxaa muhiima inuu hoos u daadego oo dalaalaad kale ee ninka luqada ku takhasusay aanan u muuqan baa u muuqanaysa ninka kan maxay ee isaga ku takhasusay usuulkii faqad qasamuu dalaalata ilى ثalaaثati aqsaam dalaaladiiba waxay u qaybeen saddex qaybood alأwal دلالة الكتاب على منطوقه أي على ما في داخله دلالة الكلام ده على ما على منطوقه أي على ما في داخله hadalka oo tusinaya waxa daakilkiisa ku jira منطوq hadaad maqashid ma في dاakhiلhi وهو دلالة صيغة الكلام على المعنى الحرفي له waa hadalka siiqada u dhacayo tusinta uu tusinaya macnaha xarfiga hadalka uu leeyahay kalimaadkan manطuq اqtضاء kulli markii asdarada la gaara ad fahmi kartaa wa ilaa eray bixinteeda si kasta haddii af soomaali loogu raadiye waa iska gaabnaanaysaa wahiy calىa darbayn laba qaybood bay u kala baxdaa لأnnahu ima an yadula calى macnaahu almawduuci lahu aw calى اlmacna اlmanquuli ilayh kelimad marka la sheego oo luqa carabiga marka la sheego ama kalaam marka la sheego ama hadalkaa wuxuu ku tusinaya macnihii kelmadda asal ahaan loo dejiyo nimankii carabta ee isticmaalay ay u dejiyeen aw calى اlmacna اlmanquuli ilayhi amaba macnaha loo soo raray ilan macno asala ayaa jira macno aanan asal u ahayn laakiin eh, sida loo isticmaala loo isticmaalaya kelmadda intay isu soo wareejida macno kale markaa loo isticmaala ayaa jira iyadoo laakiin asal aanan u ahayn faاlأwalu kan ugu horeeya oo ah هو وهو المعنى الذي وضع له اللفظ أصلا معناها أصل هان كلمة لو دجي هو الحقيقة هو الحقيقة التي وضعت العرب اللفظ لها وحقيقة أساسية إن منك عربتها ودجين كلمة دي وتعرف من معاجم اللغة تانا وحا لغا بران كرا معاجم اللغة إذا الله لابته معاجمة اللغة العربية ديشنري قواميسة الله لابته مع الرجوع إلى علمي النحو والصرف iyadoo loola laabanayo hadana labada cilmi ee kale naحwaha i sarfiga الثاني kan labaad وهو المعنى الذي لم يوضع له اللفظ أصلا waa waxa kelmada aan asل ahaan loo dejinin bal نuqila إليhi laakiin waa loo raro لcalaaqaة بينه وبين المعنى الأصلي calaaqo iyo xiriir ka dhexeeya darteed kelmada hadda la اsticmaaliyo macnaheeda asalka ah wهuwa هو المعنى المajاaزي waa macnaha loo yaqaan المajاaزي in yar hadaan aan yara nooca ma bidaamiyo la iftiimiyo wuxuu rabaa inuu ku yihahdo waxaa jira kelmad asalka kelmadda ay leedahay iyo kelmad waxaa jira macnaha asalka aanan hayno laakiin loo raray af soomaaligu uu leeyahay hadal sarbeeba iyo hadal dahsoon iyo hadal xaqiiqa kelmadda markaa u bixi kara yani kelmaddan markaad saan u isticmaashid waa macnihii loogu talagalay sida hadda maala markaan hoo kale yani markaan isticmaal kale asad markaan u baxo kale asad waa libaax libaaxa muxuu tilmaamayaa yani waa libaaxi asal ahaan yaa loogu talagalay waa xayawaan muftarisa oo dadka qaniina oo la dagaalama oo dadka dila loogu talagalay laakiin markaan qof kale ku magacaabaan ihahdo maxamed waa asad waa libaax oo aan ula jeedo ninka kangeesinimadiisa iyo codkarnimadiisa aftahnimadiisa iyo mowqifka u istaagay aya waxaan le maxamedun asad marka asadka kan maxamed magac umaha laakiin calaaqة ka dhexaysaa jirta mحamed iyo asadki ka dhexaysa asadki maadaama libaaxi uu geesi u yahay mxamedna uu geesi u yahay markaasa wa mxamedun asad waata qofka markuu iska fulay waa tan la yihahdo ninkan xeelad badan yahay oo makri badan ya ninka waa dawac ama dacaw waxaa tiraahidba oo leeyahay waa saclab waa waa la rogaya soo ma yani waay markuu calaaqada luqada ingiliishkan waxay leedahay idiomatic expressions iyo waxay leedahay figurative expressions kelmad asal loogu talagalay iyo kelmad lasoo naqliyay leedahay luqo aanan lahayn male oo ka maran suugaantii bay ka buuxdaa literaturtay ka buuxdaa waxay ka buuxdaa wax alla waxay dadku markaa isticmaalayaan luqada marka wuxuu leeyahay marka luqada carabiga waxay leedahay xaqiiqay leedahay majaazna way leedahay xaqiiqa waa macnaha asalka asad haddii la yidhaahdo wax madaxa markiiba kusoo degdegay maxay xayawaan duurgalaho meesha joogo dadka jejebiya laakiin haddaan idhaahdo jaaءa اlasadu ninkii asadkaa yimid ama takalama alasadu calى اlmimbar markaan dhaho libaaxii maanta mimbarka ka hadlay qof qalbigiisa ay kusoo dadegaysa ma inuu libaax socda intuu mimbarka intii microfonka loo dhiibay loo adimay oo dadka u khudbadeeyey taas waad dareemi kartaa inuu marka aanu hadlayni laakiin waa maxay almacna almanquuli ilayh bicalaaqa siuu qofku wax u gudanaya wey wixii lamida marka macnahaasu marka uu dul hahaabaya amaba uu dul wareegaya wayucrafu biالrujuuci إلى مباحث المajاaز في علم البيان waxaana arintaas la ogaan karaa ama la baran karaa iyadoo loo noqdo مabاحث المajاaز majاaزka waxa ka hadla oon baabkan marka arintan la daraasaynayo majaalkeedu maaha usuul maaha majaalkeedu naxwo maaha majaalkeedu waa cilm wey وهو أحد العلوم الثaلاثة التي تشتamiل عalayha cilم الbalaaغة waana sadexda cilmi ee cilm الbalaaغaha marka ay ka koobanta ilm bala mxuu ka kooban yahay cilm اmacaani iyo cilm اbadiici iyo cilm اbayaanki saddexdaa qaybood qayb kamida wey walan natacaraba lشhayi min dalika fi hada اmukhtaصar u banbixi mayno arin arintaa la xiriirta kitaabka ee gaaban aan loogu talagelin wuxuu dhan koobo arintaa kaga hadli mayno wey wain kaana اusuuliyuun yuriiduuna minhum fi kutubihim ashyaءa raa'iqa inkastoo nimanka usuuliyiinta ay ku soo arooriyeen kutubtooda arimo raa'iqo aad i aad u sarayso muhiima minha calى sabiil الtamhiil haddaanu tusaale ahaan u bixinoo kale waxaa ka mida kalaamuhu fii macaani اxuruuf markay ka hadlayaan xuruufta macaanida ay tilmaamayso yani xaraf walbaba macnaha uu tilmaamayo naxو اlbaai wاlfaai wida waxata macaani fara badan bay ile propositions markay yimaadaan meelayaal markay yimaadaan macaani bay marka xambaarsan yihiin wy fanatruku dalika اktifaaءa bima yadkuruun naxwiin arrintaa waanu ka tegeyna in kukaaftoonana waxay naxwiintu marka ay sheegayaan ولكننا سنذكر من هذا القسم من الدلالة مباحث خصها الأصوليون بمزيد من العناية لأهميتها لكن قسمka kn waxaan ka sheegaynaa oo dalaalada mabaaxif oo nimanka usuuliyiinta ay si gaara daryeel gaara marka ay siiyeen min اlijmaal hadalka marka la duuduubo wاlbayaan marka la cadeeyo wالظuhuur markuu wax ku muuqdo والkفاء mark si loo qoryo والcmuم markuu guud ahaan u tilmaamo والkhuصuص markuu si gaar ahan u tilmaamo وnaحو ذalika wixii lamida arrimaha soo gelaya الثاني qaybta labaad aanu ka hadli doonaay waxay tahay dalاalaة الكalاami عalى أmri khاariجi minhu inuu hadalka tusiyo arintii ka baxsan qofka hadal buu sheegaya hadalkaas lawaasimta ka dhalanaysa inuu hadalka tusiyo wahiya anwaac wahuwa anwaac waana noocyo iyo qaybo kala duwan hiy الاqtiضاء والإشاaraة والmafhuum saddexdaaba u kala baxaan الثaلaaثة faahfaahinteedu noo iman doonta meeshan ku qeexayna maaha dalaaلaة الكalaami عalى الxukmi min حayثu الnadari fii cilaة الxukmi الmansuuصi عalayh hadalka inuu ku tuso xukumkii loola muraadayey min xayثu الnadar laakiin markuu ku tusina waa halkee ayadoo laga eegayo cilada xukumka ee la cadeeyey yaعni maثalا kelmad baan dul istaagayaa markaan rab inaa xukumkaa aan gaaro horto inaan arko xukumka kan cilada loo jiday maxay tahay shaygan xaaraan baa lii sababta loo yiri xalaal baa lii sababta loo yiri faidaa fuhimat cilatu ciladiisa hadii la fahmo reasonka meesha ku jirto wawujidad ciladiina la helo fii shayin aakhara shay kale laga helo xakamnaa calayhi bimili اxukmi calى اlأwl waxaan ku xukminana xukumkii hore aan ku xukminoo kale qiyaaskii buu rabaa inuu tilmaam wahuma yusama alqiyaas weeye maala waxaan rabnaa inaan ogaano drugsoo kale ama waqaadkoo kale ma xaaraan ba mise xaaraan maaha okay khamradii aan kaga qiyaas qaadan khamrada waxaan ognaha qofka markuu cabo inuu maan doorsoomo ilaahi subxaana watacaalana wuu xaaraantilmeeyey qofka muslimkaa cabana xaaraan buu ku dhacay soo ayb waxaan rabnaa marka inaan ogaano qaadkii qaadkii waxaan lena mar hadiiba uu maanka uu dooriyey sida khamradii iyadan xukunkeedo kale marka qaadanaysa ilan cilada loo taxriimiyey loo xaaraantilmey khamrada maxay ahayd maan doorin darteed cilada drugska iyo jaaska loo taxriiminay xaaraan looga dhigay maxay tahay maxaa maa doorin darteed marka waa markuu leeyahy faإida fuhimat cilatuhu shayga haddii la fahmo wوjidad fii shayin aakhar laga helo xakamna calيh bmil xukm اأwl xukunkii koowaad aanu bixino aan marka habkan iyo sida laysugu duwo iyo sida loo soo dharaandiriyo iyo xukunka sida loo dhalaaliyo baab gaara ayaa jiro lagu magacaabo alqiyaas marka hadda wuxuu yihi hadalka gunaanadkiis wuxuu noqonaya wuxuu yihi marna waxaan ka hadlaynaa xaqiiqadii iyo majaazkii marna waxaan ka hadli doonaa dalaalة ااqtidاء dalaalة اishاarة dalaalة الmfhum marna waxaan ka hadli doonaa qiyaas oo kitaabka uu ku dhamaan doono haddii ilaahay qadaro min أجli dalika sanacqid lilkalaami fi hada اlqismi ثaلaaثaةi abwaab arintaa darteed waxaanu u guntin doonaa kitaabka kalaamka si arintaa looga hadla saddex baab alأwl fi mabaaxiث lugawiyaةi الثaanي الاqtidاء fi اlishاarة واlmafhum الثaaliث fi اlqiyaas saddexdaa bay u qaybsami doontaa الباب الأول وxaan ku hormarinaa baabka koowaad مabاaxiثu luغawiyaة ayaan ka hormaraynaa مabاaxiث ka hadlaya luغa un keliya sanتacaraب في hada الqسم لمabاaxiثa luغawiyaة sitة waxaan u banbixi doonaa cutubkan markaanu joogno مabaaxiث luغawiya oo lix gaaraysa في siتaةi فصuuli lix qaybood ama lix faslayn waan kaga hadli doonaa hiy kama yali waa sidii soo socto الmجmل والbayaan baan ka hadli doonaa النص والظاهر والمؤول waan ka hadli doona بإذن الله الcاam والخاص baan ka hadli doona المطلق والمqyd baan ka hadli doona الأmر النhy لxda qaybood mid mid baa loo qaadaa dhigi doona الفصل الأول المجمل والبيان aanu ka hadalno مجmل maxaa lagu magacaabaa bayaanna maxaa lagu magacaabaa haddii almujmal la af soomaaliyey waa hadal duuduuban albayaan marka la af soomaaliya waa hadal kala baxsano cadcad oo yani la fahmi kara meesha u socdo alkalaamu اlmujmalu hadalkii duuduubnaa huwa maxtamala macnayeyni waa hadalka xambaari kara laba macno aw akar ama inka badan duuna rujxaanin iyadoo wax xoojinaya aanay jirin liaxadihimaa labadooda mid ka mida calى اaakhari kan kale ka xoojinayo lada saamici qofka dhegeysanaya hadal buu qof yidhi saanna wuu xambaari karaa saanna wuu xambaari karaa siduu hadalka u margiyeysan yaho meel kastaa loo jiidi karaa laakiin haddii ay timaado qariino rajxinaysoo leh hadalkii meeshaas u batay markaasoo kale lagu magacaabi karo mujmal laakiin hadalka intan saana u dhacaya saana u dhacaya saana u dhacaya kaas ayaa lagu magacaba mujmal wاlkalaamu albayinu hadalka cadna huwa اdaal calى اlmacnى اlmuraadi duuna اxtimaal waa kan tusiya macnaha loola qasdiyo iyadoo meesha suurtagal kale meesha aanu soo gelin aw maca اxtimaali marjuuxin ama suurtagal wuu jiraa lakin waa mid laga awood badan yahay dalaaladii baa xoog badan wey wayusamى ma dala calى اlmacnى kiya lasii kala qaadi doonaa wayusamى ma dala calى اlmacnى min gayri اxtimaali muqaabili nasa waxaa lagu magacaabaa mid midka macnaha ku tusiyo iyadoo meesha suurtagal kale oo kaa ka soo horjeeday aanu jirin waxaa lagu magacaaba nas uu ku cadyaha wy hadalki walidalika quraanka nas nas waa ka nira nusuus اkitaab wاlmuxtamalu kan labada meel xambaari karana idaa fusira hadii la cadeeyo hadalkaa duuduuban wmujmalu dheh wاlmujmalu kii duuduubnaa idaa fusira hadii la cadeeyana asbaxa mubayana wuxuu noqdaa mid cad وإdا kاn التfsيr bma la احtimaala فيihi kana نfسا kaذalik hadii tafsiirkaa lagu fasirana uu ya waxaanan اxtimaal kale suurtagal kale xambaarsanaynna nas buu noqdaa wاlbayaan bayaanna waxaa lagu magacaabaa huwa تfsيr الكلام المجmل hadalkii duudubna fasiritaankiisa bayan lagu magacaaba ويstacmل البaياaن أحياanا ma marka qaarkii waxaa loo isticmaalaa بmaعنى إظhاar الxكم ابtidاءa xukunka oo ugu horeyn la muujiyo min غayri تaqadumi إجmاali iyadoo wax duuduuban aanu ka hormarin wey ويطلق عalى مkhaصiص الcاami kan caamka khasisayan waxa lagu magacaabaa أnahu bayاan inuu yahay وعalى الناasikhi الناasikina waa lagu iطلاaqaa وعalى ma yصرف اللفظ وعalى الناaسki iyo وعalى ma yصرف اللفظ can ظاahirihi ظاahirkiisa waxa lafdiga ka leexinayana أnahu bayaan kadalik bayaan baa lagu magacaabaa يعني مثلا مkصص الcاam waa bayاn naasiki waa bayاn ma ysرف لفظ can ظاhirihi waa bayاn intaaso dhan bayاn baa lagu magacaaba marka maanta waxaad baranaysid oo dhan waa ere bixin ayaad baranaysaa iyo mithaalkooda waana waxyaabaha ugu muhiimsan maxaa yeele wa laga yaaba inu ihahd hada mubayin hada mujmل hada mufasir hada muawل hada ظaahir wma ilى dalik oo alfaadiye wاlmujml anwaac mujmalkii waa anwaac minha waxaa ka mid ah almushtarak mushtarak mushtarak muxuu yahay huwa lafd waa lafdigii aladii kaasoo wadica la dejiyey limacnayeyni laba macnaa loo dejiyey faakar in ka badan fayakuunu lafdigaa wuxuu ahaanaya mujmalan buu ahaanayaa in lam yakun axadu macnayeyhi أكثر تباadرا إلى الذهن miن الآkخر hadيi lفdiga isagaa labadiisa mعن mعno kamidihi aanu mid aanu usoo daadgayn maskaxdii aan usoo daadgayn kn kale aanu ka orad badnayn agga si madax ugu soo degdegayn kal qr'i oo kale lغada carabiga qr'i hadii la dhaho فإن الcaرaبa carabtii تstacmilhu أحياaنا بmaعنى الطهر marka qaarkeed طhri baa loo اsتicmaala وأحyاaنا بmaعنى الxayd mar qaarkiina dhiigaa loo اsتicmaala qur'iga ilaahi subxaana wa tacala suuraة الbaqara wuxuu ku yihi wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina ثalaaثaةa quru haweenka la furo saddex dhiig bay tirsanayaan saddex qur'i bay tirsanayan ba leeyihi quriga culimada qaarkood waxay yihahdaan maya saddex طahaaray tirsanayaan intuu dhiigga ku dhaco gabadhii ay daahir noqoto haddana uu ku dhaco haddana ay daahir noqoto iyo qaar yihi maya waxay tirsanaysaayo daahirnimaday tirsanaysaa kuwana waxay yihahan dhiiggii bay tirsanaysaa farqi baan udhexeeya haddii daahirnimada la tiriyo muddada inay ku dheeraataa la arkaa haddii duhriga la tiriya eh, ula jeeda dhiigga la tirinay inay muddada ka gaabnaataa la arkaa culmaba nin walba wuxuu yihi kan baa loola jeeda kan baa loola jeeda sababta keenta marka khilaaf اclma maxaa keenay lafdigii baa mushtaraga waa waxay ku magacaabeen abdaad wey laba shay iska soo horjeedu tilmaamaya waay ku abdaad waxyaaba iska soo horjeeda yani dhanna wuxuu ka tusiyey طahaara dhanna wuxuu ka tusiyey طahaara la-aan islafdigii wey mشhtaرك ba lgu magacaaba وkcسcس الleyل lagu sheegay aw dahab dahabkan cayn waa lagu magacaaba intaas luqada carabiga waa loo dejiye waa kelmad intaa macnaha xambaari karta musharak baa lagu magacaaba waqariibu min hada الnawci waxaa noocan u dhow bacdu اlalfaadi alati iqtada اlاshtiqaaqu wاtashriifu twaaruda lafdayni calى hayئati waaxida waxaa kaa ka mida alfaada qaarkooda alati iqtada اlاshtiqaaqu soo dhambalashadeeda iyo wاtashriifu iyo gedgedinteeda ay keenayso twaaruda lafdayni laba lafdi arooritaankoodo calىa hay-atin ay ku soo arooraan waaxidatin oo keliya hal kelmad markii la rogrogo ilan waa ogtihiin verb walbaba ama ficil walbaba ama fal walbaba luqo walba waa in la soo rogrogo yani maala waxaa rabtaa inaa ismi faacil a samaysid maala rada yarudu raadan daraba yadribu daariba soo akala yakulu aakil waad samaynaysaa ishtiqaaqiina waa sidaas oo kale kelmadda asalka meesha ka timi wuxuu ku waxaa jira kelimaad sidaasoo kaleo ah marka la rogrogo ama ishtiqaaqeeda markuu meel kale u dhaafo tusin karta laba macno tusin karta miثaal kalmukhtaar oo kale mukhtaar hadii la yihahdo lifaacil ااkhtiyaar asal ahaan yani lifaacil اkhtiyaar qofka wax dooranayana waxa lagu magacaaba mukhtaar wa mafcuulihi qofka la dooranaya mukhtaar baa lagu magacaaba qofka joyceka samaynaya waa lagu magaaba mukhtaar waxa la dooranaya waxa lagu magacaaba mukhtaar فإنaka تقول waxaa leeda اkhtartu فulاna hebel baan doortay faأna mkhtaar anigu mid wax dooranayaan ahay wahuwa ninka la doortana mkhtaar mid la dooranayo waa isna isku midkii marka mkhtaar mid wax doortay mkhtaar mid la doortay waxaa la mida qaalaa ka mida qaala wuu yiri un keliya naqaan soo maha min alqaylulati hurdadina way ka timi qofka markii duurkii naafka meesha laga dhaho qofka markuu in yar duurkii indhaha isku qabto wadamada kuleelka oo kale qofka waaa yani ma wada kari maalintii o dhan way adkaanaysaa ilaa inuu bacda duhur hurdo yar u indhaha isgashto qayluulada asalkeeda intay ka timi qaalay ka timi wa min alqowli qofku markuu hadal yidhahdana waa qaala walidalika dad waxay ku xujayn jireen waxay dhihi jireen man qaala qaala allaahu faqad kafara qofkii yidhaahda qaala allaahu faqad kafara wuu gaaloobay qaala allahu marka maxaa loola jeedaa ilaahay wuu seexdo wey laakiin haddii qaala allahu ta ilaahay subxaana wa tacaala hadal buu yidhi taas gaalnimo maaha soo maha laakiin man qaala qaala اllah ilan kelmada qaala haddii qayluula aad ku fasirtid iyo hadaad ku fasirtid qowl hadaad ku fartid waa isku wa waxay ka yimideen ruud bay ka yimideen hal asal bay ka yimideen qaala marka waa labada kelmad labada meel xambaari kartaa ويأتي الكلام على المشترك في آkخhiر الفصل الثاني من hذا الباب waxaa iman doonta ka hadل ama kaga hadli doono مشhtaرga فصلka labaad ee baabkan ka mida ah akhirkiisa waxaa kaloo jira haddana muشhtaragii hadda lafdi keliya anu maanta aanu la soo tacaamulayna sooma almurakabaaت الmuxtamala waxaa jira jumal iswato oo sentence iswato oo bimacnaa muxtamal haddana ah oo xambaari kara yani setnig meeshuu ku horyaa lakin intan uu xambaari karaa saan waa loo fasiri karaa saan waa loo fasiri karaa maala ka qowlihi tacaala ilahi wuxu uri aw yacfu aladii biyadihi cuqdaة الnikaax uu cafiyo midka gacantiisa uu ku jiro cugdaة النikاح nikaaxa gunidiisa amaba nikaaxa mid qofka gunti kara ee samayn kara ee qofka kala tuuri kara qofka gacantiisa uu ku jiro yxtamil waxaa laga yaabaa أnahu zawj ninka naagta furay inuu yahay ama qaba لأnhu byadihi الcqda لأna byadihi الcuqdaةa bacda caqdi الزawاaج maxaa isagaa weli gacanta ugu jira markii ninka kan gabadhan lagu meheriyo weli isagaa zawjkii cuqdada gacanta ugu jira awil welina waa laga yaaba gabadha qofka mas-uulka ka ama aabaheed ama qofki mas-uulka ah لأna biyadihi الcqdaةa qabla الزawاج maxaa isagaa weli amarkeedii gacanta ku haya intaana gabadhii aana la mehrin marka yacfu ladii biyadi cuqdaة nikax yaa loola jeeda ma waxaa loola jeeda ninkii inuu cafiye gabadhii mise waxaa loola jeeda ninka gabadha mas-uulka ka ah ee aabaheed iyo awowgeed iyo all qofkii wilaayadeed hay miyaa loola jeeda labadaba xambaari karta walidalika culimadana kuwana intay ku dhufteen kuwana intay ku dhufteen waa almurakabaat اmuxtamal qur-aankii ku jirta number labo mrj number saddex marjicu damiir damiirka meesha ku jira meesha loo celinayo ida اxtamala haddii ay suurtagal ay noqoto an yarjica inuu u laabto damiirkii ilى smayni laba magaco mutaqadimayni ee soo hormartay faakar iyo in ka badan damiir baa meesha yaal magacoyaal baa yaal pronan baa yaal intan uu geli karaa intan uu geli karaa naxو qowlihi tacaalى sida ilahay markuu leeyahay وإidaa طلqتm النisاءa fabalغna أجلهuna falaa tacduluhuna an yankixna أزواaجahuna haweenka markaas furtaan oo wktigoodii ay gaaraan yaan la meermeerinin oon laga meermeerinin inay guursadaan raggoodii inay guursadaan yaan laga meermeerinin marka yaa lala hadlaya hadalkan yaa laleeya yaan la meermeerinin ma raggii furay baa lala hadlayaa oo waxaa le warniyo adaa gabadhan furaye hadaad furti فarha ka qaad ninkay doonto ha raasato ha hor istaagino yani hadaba gelin miyaa loola jeedaa mise dadkii mas-uuliyadeeda haye waxaa laleeyahay mayo falaa tacduluhuna adiga haddaad weligi tahay aabihii aad tahay gabadhan haddii lasoo furay oo ay rabtay ninkeedii hore inay ku noqoto ha hor istaagino iyagaa shalan isdoonta maantan issoo raasada farha ka bixin miyaa loola jeedaa labada waa la yihi maxaa waxa laisku khilaafay alwaaw fii tacduluhuna waawda meesha ku jirto waaw faacilka ah waaw meesha ku jirta qiila tarjic calى اأhli waxaa la yihi ahalkii bay u laabanaysaa nuhu waxaa loo diiday an yamnacuuhuna min nikaaxi aswaajihina saabiqiin inay u diidaan oo gabdhihii ka celiyaan inay guursadaan nimankii hore usoo furay idaa taraadu hadday raado isaga yihiin waqiila alwaaw lilaswaaji الsaabiqiin waxaa kaloo yihi waawda waxay u dhacaysaa raggii hore usoo furo nuhiya الزawju an yacdilahaa ninka waxaa laga reebay inuu gabadha meermeeriyo an tataزawaja bigayrihi inay nin kala guursato بتhdيdi اsg uhanjabaya o naxwe marba hadaad adig furto ninkay doonta ha guursato maxaad uhanjabaysa hadaad kaas kuga arkay guriga geeskiisa iyo waa maarata gulisaan ku qabanaya iyo maaha xaq uma laha wey taasna waa loola jeedaa damiirka marka waa la isku khilaafa marka damiirka waa inaad qofka uu ka fekero sida ninkii oo kale hadhin anigu w damiir baa dhibay kitaab buu akrin jiray marka nin kalo weydiy nim damiirka maxaa lagu sameeyaa lamiiroo dhan bu rasulka an u celiyaa bu haddaan ba arkaba isagoo dhan ba rasuulkan isaga celiyaa bu warkiisa maaha marka damiirku waa nagaal weheshid number afar an yakuna lafظu muxtamila lilxaqiiqati wاlmajaaz inuu lafdigu yahay mid xambaaraya xaqiiqe iyo majaaz cinda khafaaءi اqariina qariina haddayan jirin qariina waxaa loola jeedaa qariina sideedu waa circumistance xaalad cadaynaysa meesha shaygan uu u socdo ka qowlihi tacaala maala yani qariinada waa maxay maalan qof baa maalan waxbaa dhacay any incident meel ka dha waxbaa dhacay wixii maalan ma naqaan qofka sameeyey waxa ka dambeeya laakiin markii la yihahdo maala waxaa la helay eh, raad baa la helay waxaa la helay telefoon meel ku dhacay waa qariinana tusinaysa meeshan qofka waxaan ka dambeeyey circumstansiga isticmaal oo kale waa qariinadii marka haddii meeshan uu lafdigii laba meel uu xambaari kara xaqiiqi iyo majaaz qariinana aan lahayn qariinadaa faa'iidada waa maxay yani w wixii la xiriira ee xoojinaya dhan u wii u xoojinaya haddaan lahayn shayga marka wuxuu noqonaya waa muxtamal laysa اlbiru bian ta'tu اlbuyuuta min ظuhuuriha birki maaha inaad guryaha kaga timaadaan min ظuhuuriha midna waa xambaari kartaa min ظuhuuriha inuu qofki guriga gadaashi uu kasoo galo sida carabta ay samayn jireen ama laysa bir an ta'tu اlbuyuuta min ظuhuuriha shayga yani waxaa loo sameeyaa straight forward ee maaha inaad meelo kale kasoo marmartaan way noqon kartaa iyadana number n أن يkونa موضوع اللفظ مجهولا in موضوuعa lفdiga loo dejiyada aan la oqoon lda sاamع qofka warka dhegeysanay aan oqoon إmا لأنه lm يعرف معناه miن qبل amaba mgciisun hore u oqoonin وذلiكa ma يسمى غريب اللغة waa wa lagu magcaaba غريب اللغة إmا لأن الشhاaرiعa نقل اللفظة إلى معنى جديد amaba إلaahay سuبحaaنه وتaعالى rasuulkiisa lفdigii waxay u rareen معنo cusب ولم يبينه لنا بعد welina nooma yan cadayni وذaلiكa waxaa ka mid كألفاaظ الصلاة والزaكاة والsوم قبل أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم المراadة بها intaan رasuلka عليه الصل aanu cadaynin wa loola jeedo saلاad hadii la dhihi lahaa oo aan naloo sheegi lahayn زaكة hadii la dhihi lahaa oo aan naloo sheegi lahayn oo soom la dhihi lahaa rasuلka عليه الصل intaanu cadaynin ka hor alفاadaas alفاadan naqaan maaha maxaa صلاad ducadiina way noqotaa tii la tukanayna noqotaa زكdيi way نoqotaa eh, w زiyaada ti شharcigan way noqotaa soom w laga xertona way noqotaa soomki caadi way noqotaa marka intaan شhaaric aanu شharxin alفaadaasay u muuqdeen wa la fahmi kara maahayn نمبر لح أن يعلم الساaمع من المتكلم أنه يريد تقييد أمره بوقت أو xاaل أو مكان ولا يكون في اللفظ mا يduل عليه in qofkii dhegaysanayey uu ka ogaado qofka kan hadlaya inuu bal raadinayo amaba uu rabo inuu arinkii wkti uu ku xero ama situation gaara uu ku xero xaalad gaara ama meel uu ku xero lafdigiina aanu ku jirin wax muujin oo kale kadalika aayaat اxaj wey aayaadka xajka ka hadlay oo kale fainaha lam tubayin bاtafsiil aayadaha xajka kama hadlin si kala yani eh, faahfaahsan ugagama hadlin almawaaqiit almakaniyaةa meesha xajka uu ka bilaabanayo wالzamaniyaةa goorta xajka la gelayo wabayinaha الnabiyu sal اlه alيه slm bafcaali وaqwaali rasuulka alيه الslat slm baa falkiisii salalkiisii oraahdiisi ku cadeeyey yani waxaa nali xaj waatim اxaj walcumra intayn ka bilaabeynaa intuu xajkau dhamaanaya maalintuu bilaabana maalintuu dhamaanayo meesha la aaday meesha qur-aanka ma sheegin yaa noo sheegay sunada nab alيه الsalaatu wasalaam number todoba ficlu الnabiy sal اله alيه wasalam ida lam yuclam wajhu nabiga alيه sala slam ficilkiisa haddaan la ogaanin wajh hada اficil yani maxaa loola jeedaa ka ficlihi cindama salama fi الrubaaciya rasuulka alيه الsalatu wasalam hadda ka hor buda salaad ka bixiyey xadiidkii bukhaari shakuraawiga wuxuu ahaa salaadun waxay salaad duhurna salaad casr labadaba calaa kulin waxaa laisku waafaqsanya inay salaadu rubaaciye ahayd rasuulka alay sala slam markii laba ragca u dadka dujiyey ahayd inuu sii wado afarta uu kamilo buu intuu salaada ka baxay dadkii kasoo horjeesto intuu gacmaha isgeliyey buu iska aamusay nin meesha ku jiro gacma dheera la dhaho dulyadayn ayay rasuul allow yani wuu isweydiiye salaada afar ragca ahayd masalaadii baa la gaabiyey mise adaa halmaantay buu yihi rasulka alيه الsلa wuu weydiiyey istifsaar buu sameeyey laakiin kaba dhig haddii arrintaa looga aamusi lahaa ka waran oo aan la weydiin lahayn waxay noqon lahayd wax iska sii socda sooma keyskii buu ka hadlaya wuxuu leeyahay rasulka alيه الsلa slma fi الrubaaciya salaad afar ragca ah ayuu wuxuu ku salaamo noqsaday min اثnatayni isagoo ragcda labaad maraya daara ficluhu ficilkiisa marka markii madxeena soo gelaya bayna naskhi الثaaliثaةi والraabica وبين الshw laba arimood ba marka noqon kartaa inaan isniraaho ragcadii saddexaad ragcadii afraad waa la nasakh hadda kadib ma jiri doonto wabayna ashwi ama inaysan rasulka alay sl u halmaamo waana habka uu dulyadeyn u weydiiyo yiri aqasrat الsalaatu am nusiid rasuul allo salaadii baa la gaabiyey oo ma naskibaa yimid oo athaalith waraabic ama laga tuura meesha mase rasuul allo waad halmaanto sahwi baa yimid marka ficilkaas isagaa intaan la cadaynin ka hor waa maxay waa waxyaabaha aan la oqon wey فاstfsر minhu dulyadayn fabayana lahum dulyadayn baa markii weydiiyey rasulka a sl s rasul all bal kala cadee markaasuu cadeeyey markaasoo kale marka intaan ficilkaa la cadeynin ka hor muxuu yahay waa shay mujmala marka la caddeeyey kadibna waa maxay waa shay mubayana wey wahunaa anwaac أkrى lilijmaali tuclamu min tatabuci kalaami mufasir اqur'aani wa shuraax waxaa jira anwaac kale oo ijmaalkiiya oo runtii laga ogaan karo hadii la raacraaco mfasirinta hadalkooda ee quraanka ee fasiray iyo nimanka xadiidka sharxay faina bayaan اlijmaali min ahami muhimaati اmufasiriina washuraax in ijmaalka la cadeeyo waxyaabaha shaqooyinka ugu muhiimsan ay gutaan nimanka mfasiriinta shuraax tafsir maxaa looga baahanya xadiidna maxaa looga baahanya in la sharxo saxiix bukhaari sharxiisa maxaan uga baahana haddaan meeshii mujmal jirin oo cadayn u baahan waa sababta keenta maxay in nin walba wax sharxayo wadiifadiisu ay saas ay noqoto qaacida alijmaal اlmuطlaq wاlijmaal الnisbiy wax la dhahaa jira ijmaal shay duuduuban oo dadkao dhan ay wada siman yihiin oo aan wada fahmi karin ijmaal nisbiy shay wuu duuduuban lakin dadka qaarkiisna ijmaal buu u yahay lakin dad baan u ahayn nisbi waa markii loo aaneeyo dad dad gaara yani marka kan waa meesha ay dhahaan almuطlq marka markuu absolute u yahay marka ijmaal nisbi waa meesha ay dhahaan relativity wey dadka qaarkiin wuu u yahay dad kalena uma aha qad yakunu اijmaalu fi طabiicati اkalimi اmujmala waxaa laga yaaba ijmaalkii inuu soo galo kelimadii mujmalka ahayd falaa yacrifu axadu اlmuraada bاlkalaami ila bacda tafsiiri wa bayaani min jihati اlmutakalimiin bاlmujmal qof garan karana malaha hadalka waxa loola jeedo ilaa kadib markii ruuxa hadlayey oo uu cadeeyo oo kala dhigdhigo mujmalka wuxuu la jeedo kama low qulta likhaadimik haddaad qof kuu shaqaynaya aad ku tirahdid أعطني الكتاب ت الكتاب كيسي ولم يكن صدر منك ما يدل على الكتاب الذي تعني aanun adiga kaa soo fulin wax muujinay kitaabkeed ola jeedin library dhan baa ku hor yaal maktabad weyn baad dhex fadhida markaas waa kitaabka is kitaabka ula jeeda marka kitaabka ula jeeda waa inaad cadeydid ama farta ku taag ama kitaabka saas waa inaad tiraahd laakiin haddaad alkitaaba aad tiraahd kitaabka suu noqon karaa ilan bug intaasoo buug baa bibliotegi yaal wakama fi salaati lama furidat iyo salaada markii la fard yeeloo kale فإنها كانت مجملة حتى جاء جibrيل عليه السلام فبynhا مجمل mid duuduuban bay ahayd ilaa جibrيل u ka yimid marka uu cadeeyey فنقuل في hذا النوع نوعa ka waxaan leenaha marka إن الإجماaل فيهi مطلق waa مطلق oo dadko dhan marka intaan جibrيل aanu soo beyin qofkiis mجmل bay ka tahay وhذا النوع kاna موجودا في القرآن في caصر نزول الوحي nooعa kan qرآaنka waa uu ku jiray in markuu qرآaنka وحي uu soo degeyey ولم ينقض عصر النبوة إلا وقد بينت السنة كل ما في القرآن من إجماaل cصr النبوna ma dhamaanin إlاa kadib marki sunadu oo wax kastoo qرآaنka ku jiro إجmاal ila ka cadeeya يعني رasulka عليه الصلاaةu وaسلاaم adduunkan kama tegin ilaa markuu wax kasta noo cadeeyey شhay wadaba leylaha ka nahaariha markuu ka dhigay oo calى المxajaة الbayضاء uu nagu hubsaday u rasulka aليه الصلa sلام uu tega wey وkhaرج النaبي صلى الله عليه وسلم من الحayاaةi baعda أن أdى مهimته في البياaن كاamiلة rasulka عليه sل noloshan ayuu ka tegey kadib markuu gutay hawshii lala soo diray cadayna slى الله عليه وسلم qاaلa تaعaaلى ilahy qرآنka wuxuu ku yihi sوuرaة النحل وأنزلنا إليka الذikra لتبينa للناaسi ma نزلa إليهم نبi محaمد oo qرآنkaanu kuu soo dejinay saa dadka uga cadaysa w w markaa loo soo dejiyey ولكن قد يكون الكلام مجملا بالنسبة إلى بعض الناس لكن waxa laga yaaba hadalku inuu noqdo hadal duuduuban dadka qaarkii يعني mجmل mrk بنسبة يعني hadل ba hadda la sheegi kara waxa laga yaaba qaarkiina inuu hadalk u cad yahay qaarkiina u baahanya in loo faahfaahiyo بالنisبaةi ilى الناs نaعم إذا لم يتفطن إلى القرائن اللفظية أو الحالية المحيطة بالكلام التي تبين المراد hadaaنu qofka ku baraarugin qراaئnta lفdiga dhawqa dhacaya ama xaalada ku hareereysan hadalka ee ويتفطن لها بعض آخر qaar kalena inay ku baraarugaan baa laga yaabaa falaa yakunu kalaamu mujmala biاnisbati ilى hada اآkhar mujmal marka qoladan buu u yahay qolada kale mujmal uma aha waa hadii aynu ku baraarugin meesha loola jeedo ويتفاضل الناaس في معرفة hذا النوع بتفاawتiهم في العلم والذكاء والتجاaرب dadkuna way ku kala tegsan yihiin aqoonshaha nooca kan la aqoonsanayo sida ay ugu kala tegsan yihiinba cilmiga iyo فahمka iyo iyo khibrada dheer qof walbaba uu soo maray وamira أhlu الcilmi bibayaani ma yaclamuunahu liman laa yaclamuun waana sababta keentay maxay in ahlucilmiga la faro ahlucilmigi waa la faray inay cadeeyaan wa waxay yaqaanaan dadkaan oqoon ay u cadeeyaan waa tani fasalu ahla dikri in kuntum laa taclamuun haddaydan oqoonina dadka yaqaan weydiiya macnaheedu waa maxay adiga hadday hawshii ama su-aashii ama jawaabtii kaa qarsoon tahay dadayaan ka qarsoonayn baa jira oo ilaahay cilmi u siiyey iyagii ula laabo weydii wey intaa waxaanu soo dhex jeexayna mujmalkii bayaankii baanu u gudbayna abayaan albayaanu ikhraaجu الshayءi min xiyaز اlishkaali ilى xiyaز الtajali wاlwuduuح waa shayga oo laga saaro ishkaalkii laga saaro daa'iradiisii loona saaro daa'ira atajali wax muuqda wاlwuduuح ee cad loo saaro wey shay mujmala mubhama oo aan la fahmi karin ee mugdi iyo gudcur ku jiroo daboolan baa lakala faydaya oo la iftiimina la bidhaaminaya واإجmاaل في القرآن كثير qرآنka wuu ku badan yahay iجmاalkii ولakiنa ذلika الإجmاaل qad يubayn في آيaaت أخرى min القرآن lakin waxaa laga yaabaa iجmaalka in lagu cadeeyo aayaad kale oo qرآankii aayad baa la sheegaya way duuduubantaho ma cadda laakiin aayad kale ka daba imaanaysa ama suurad kale waa meesha culimada ay leyihin alqur'aan yufasiru bacduhu bacda quraanka isagaa isfasira marka leeyahay والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبين بأقواله وأفعاله وأحواaله مجملات القرآن أيضا رasuلka عليه الصلاaة وaسلاaم أqواaشhiisa oorahdiisa iyo falalkiisa iyo أحواaشhiisa kala duwan buu ku cadayn jiray qرآaنka waxyaabaha مجملka ay ku soo aroray ومن أجل ذلika xرص العلماء على تجميع السنن التي تفsر القرآaن waana arintaa darteed waxay culamada ugu dadaaleen inay kulmiyaan sunanta fasiraysa qur'aanka o dhan liyتضxa lahum الmuraadu bالnusuuص الmujmala si ay uga cadaato waxa loola jeeda nusuusta la duuduubay وkاna النabiyu slى الlaه عليه وsلم yubayin الmujmل أحyاnا btarkihi lilficli aw bitaqriirihi aw biishaaratihi rasulka alay slam marmarka qaarkii mujmalku waa uu cadaynaya isagoo ku cadaynaya ficilka shaygaa samayntiisa oo ka tegaya amaba maxay shaygii sugaya amaba tilmaamaya ka qowlihi salى الlahu عalيه wasalam fi bayaani cadadi ayaami shahri ramadaan sida rasulka alayه الsalatu wasalaam markii uu hadlay oo uu cadaynayey tirada ama maalmaha bisha ramadaan inta ay noqon karto wuu cadeeyey muxuu yihi الshahru haakada وhaakada bishu waa sidaa iyo sidaa buu yihi wuu cadeeyey rasulka alيه الsalatu wasalam farahiisu ku cadeeyey oo bikitaabatihi amaba uu qoray yani rasulka alيه الsalatu wasalaam markii loo qorayo wey kama bayana biha anصibaة الزakاةi وamaqaadiiraha siduu u cadeeyaba zake walba shay walbaba nisaab walbaba zakadii iyo maqaadiirtii geeli markuu intaan gaara laga sadaqaynaya aragi inta markuu gaara laga sadaqaynaya lacagti intaasa laga sadaqaynaya dahabki intaasa laga sadaqaynaya qalinki intaasa laga sadaqaynaya rasulka alay slam waa tii la qoray waqad yatabayin اlmuraadu biاlmujmal min asiyaaq waxaa laga yaabaa in mujmalkii uuba ka cadaado siyaaqii dulucda iyo habka hadalka u dhacayay in laga fahma laga yaabaa ka xadiis markuu rasulka alay slam uu ka hadlayo kale alkhaalatu bimansilati اlum habaryartu waxay taagan tahay booskii hooyada see loo fasiraya almuraad waxaa loola jeedaa fi اxadaanati xagga xadaanada iyo daryeelka لأna الsiyaaqa maxaa l dulucda hadalka uu dhacayey warada fi xadaanati xadaana laga soo hadlayey duuna اlmiiraaثi maثalا ee dhaxal lagama hadlayn yani maala dhaxal lagama hadlayn ilan haddii alkhaalatu bimansilati اlum habarartu booskii hooyadii bay joogtaa macnaheedu meesha waxaa ka dhalan habararki inay sidii hooyada udhexlaysa u hadalka waa hadal mujmala ah. laakiin waxaan ula laabanay siyaaqii taxiska uu ku dhex jiray aayaddan xadiidkan marka la sheegayey maxaa laga hadlaya dhaxal lagama hadlayn waxaa laga hadlayay xabaanada waa maxay sida hooyada ay wax u xabaaneedo u daryeesho bay habarartuna saasoo kale u gudanaysa macnaheeda maaha habarartu waxay u dhexlaysaa sida hooyada u dhexlaysa maaha siyaaqa laga fahmaya laakiin haddaad tiraahd isku dhaxal baan siina alkhalad bimansilati اlum waad khaldantaha wey waa siyaaq u laabatid wey qaacida لا يجوز تأkخير البيان عaن وقت الحاaجة إليه قاaعdada waa mxay formala lgu siinaya ma banaana in cadayntii dib loo dhigo oo dib looga dhigo wktigii loo bahay mث qof ba wax u baahan masألa ka ishkaal gashan in dib loo dhigo la yihaahdo ilا lg hadan hadda loo cadayn inuu dembigi kusii dhex jiro marka قاaعidada waxay leeyihiin yعni wax badan culimadu waxay soo deliishadaan nin ba saxaabi baa rasulka عaلي sلم weydiinaya markaasay leeyihiin rasulka عaلي sلم jawaab buu marka bixiyey dadka qaarki waxa laga inay yidhahdaan jawaabtaasu waxay ahayd jawaab aanan ku filnayn oo dib dan baa laga cadeeyey markaasaa le maya jawaabtii meesha lagu sheegi waaye jawaab ma suubato maxaa yeele qaacidadu waxay tahay laa yajuuzu taakhiru bayaan can waqti اlxaajati marba haddaan waktigaa la sheegin fii iطaari ajawaab calى hada su-aal haddaan la sheegin arrintu marka ma shaqaynayso wacilaةu dalik arrinkan waxaa lagu cilaynaya reason looga dhigayaa أن الشhاaرع إdا أmرa بأمri مجمل hadيi ilaahay ama rasuulkiisa amar duuduuban ay bixiyaan وجاءa وقت تنفيidه una yimaado wktiga arinkaa la fulin lahaa وlاa يعلم المكلف المطلوبa minhu maahu qofkii adoonkii falka kan lagu waaجibay aanu ogeyn waxa isaga laga doonayo kاana ذalika min التakلiifi bma laa yطاq taana marka waxay noqonaysaa qofkii iyadoo lagu kalifo waxaanu awood u lahayn waxbaa laguu sheegay wixna matqani waxay yihiin waxaan samee waxay yihiin nama ogid taa marka maxay soo gelaysaa takliif ma laa yuطaaq bay soo gelaysaa waqad taqadama lana waxaa noo soo hormaray أna الtakliifa bima yacjazu canhu اlmukalifuun laysa waaqعan fi الshariica qofka in lagu kalifo wax bimacnaa qofkii uu kaanu samayn karin awoodiisa ka baxsan taasu shareecada laguma hayo qaacida xukm اlmujmali الtawaqf can اlاstidlaali bihi xatى tatarajaxa iraadaة اlmacnayeyn bidaliil waayahay xaaladaasoo kale haday nagu dhacdo oo mujmalkii aan helin xukumkan waa maxay xukmigiis waa maa tawaqf can istidlaali bihi waa inaan lasoo deliishan oo laga istaago xatىa tatarajax iraadaة اmacnayeyni bdaliil ilaa labada macno midka loola jeedo uu awood bato iyadoo weli daliilna arintii loo isticmaalayo qaacida ukraa qaacidada kale waxay tahay albayaan waxaa lagu magacaabaa iidaaxun waa lilmuraadi bاnasi naska wax loola jeedo لاa miن وقت البياaن فقط وqtigii cadaynta keliya maahne bal mnذ أول وurوd نص مبين bal arinkaas wuxuu ka bilaabanaya laga bilaabo waqtiga oo naskii mubayinka uu soo arooro alfasl الثاني faslka labaad الظاahir والmuأwl culimada waxay leeyiin wالظaahir bay leeyihin qaarna waxay leeyiin muأwl waa taa ta'wiiliyaad maqashaan maxaa loola jeedaa bacض الأlفاaظ yatabaadaru minha إilى dihni الsaamici macnى mucayan alfaada qaarkood markaad u kuurgeshid madaxa waxaa ku soo degdegaya macno gaara yani ko markaad kelmada m ugu horeyn marka dhegtaada dheg ay kusoo tiraahdo macno gaara markiiba madaxaa kusoo degdegaya walaakin low qiila lahu haddii qofkii macnaha saa u fahmay markuu ko maqlay hadii lagu yihaahdo إن المراad باللفظ kذا مما يحتمله اللفظ بدلالة kذا وkذا وhذا معنى بعيد يحتمله اللفظ لqبل ذلك لكن qofki hadيi loo yimaado yihahdo لفdiga saad u فahمtee maahane saa sidaa baa loola jeedaa dliilka iyo dliilkaaba cadaynaya macnahan adiga aad فahمtan waa macno fogo oo inkastoo lفdigu xambaari karo qofk waa aqbalaya yعnي qof baa hadal buu maqlay siduu shaygu u fahmay lakin hadii la yihah saa u fahamta maahana waa sidano saa iyo saana waa cadaynaysaayo daliilka iyo daliilkaaba cadaynaya qofku waa aqbalaya maxaa mar walba waxay ku xirantahay sida isaga loo toojihiy bacض الألفاظ yatabaadaru minha ilى dihni الsami macna mucayan ولكن لو قيiل لh hadii qofkaa lagu yihahdo إن المراaد باللفظ kذا مima يحتمله اللفظ واللفظiga kan aad مqشhsaa baa loola jeeda hadalkan uu احtimaali karo بdلaaلةi kذا وkذا sidaaba cadaynaysa وhذا معنى بعيد يحتmله اللفظ معنha waa mn n mعنo uu yahay نوoعa ma si u fog lakiin lفdiga u xمbaari karo la qبل ذaلiك inسaنka u أقبلa وهuوa kaثيirا في اللغaةi luغadan aad bay ugu badan tahay ومiن أمثiلتهi تusaalooyinkiisa waxaa ka mida qول اللhi تaعaaلى إلahy hadلkiisa لنوuحi عليه السلام نب نوح markuu la hadlayay قل نحمل فيiها من كuل زوجين اثنين أهلك من كuلi زوجين اثنين أهلك waxaan ku niri نبi نوuxow doontii waxaad ku xمbaartaa yaعnي laba sinfi walbaba yani min kuli yani laba زawjayn walbaba اثنain ku xambaar oo laba sinfi ku xambaar أهلkaagana raaciyo doontii saar baa نبi نوح lagu yihi أهلkaagana doonta saar marki la yihi fahima minhu nuuxu nuux muxuu ka fahmay meesha calayhi الsalaam ana bnahu yadkulu fii ahli in wiilkiisan ahlkiisa uu ku jiro waa sida markiiba ahalkaaga saar marki la yihi wiilkiisu caasi xataa wuxuu fahmay nabi nuux maxay wiilkiisu inuu meesha ku jiro ka maxaan ku magacaabaynaa waa daahirkii sooma faطalba najaaةa bnihi bmuqtadى hada اlwacd markaasu wuxuu dalbay in wiilkiisa la badbaadiyo isagoo arinkii ku dul dhisaya maxay yabowhan ilaahay uu yihi badbaadi oo bimacnaa ahlkaaga saar fabayina اllahu lahu ilah baa marka u cadeeyey أnahu laysa minhu wiilkii inaanu ka mid ahayn ahlkii wadakara lahu qariinaةa اdaalaةa calى dalik wuxuuna u tusiyey amaba u sheegay qarinada arinkaa tusinaysa wahiya maa nabahahu اllahu tacaala ilayhi waa waxa uu ilaahay ku baraarujiyey biqowlihi u leeyahay inahu wiilkaaga camalu waa camal camalkaasoo hayru saalixin aanan wanaagsanayn marka ahlkaaga ma soo geli qarinada loo sheegay qarada qaarkeed qaraadka qaarkeed waa inahu camila hayra saalixin wiilkaaga wuxuu sameeyey waxaanan wanaagsanayn marka ma soo gelayo ama inahu camalu aw saaxibu camalin waa yihaahdeen wa ka qowlika ayaa kamida haddii lagu yihahdo banaa zaydun bayta zayd guri buu dhisay mada markii maxaa madaxaa kusoo degdegaya falmacna اmutabaadar macnaha madaxaa kusoo degdegay wuxuu yahay أنhu banaahu bnafsi inuu isaga dhisay oo alaabta soo qaaday oo godki qoday oo dhagxaanti geliyey oo shamiiteeyey oo guriga taagay ويxtamil waxaa suurtagala أن الmuraada in loola jeedo أنhu amara man ymnih inuu qof intuu amar siiyey u yihi war guri ii dhis aw istأjara mabni ama uu kiraysto u shaqeeyey qof gurigii markaa dhisa taabaa manaha labadii ah اxtimaalkan wuu jira اxtimaalkan wuu jira fayuqaalu fi haadayn الmihaaلاyn marka labadan mihaal waxaa laga leeyahay ina lafda lafdigii ظaahiru fi اlmacnى اlmutabaadir اladي huwa raajix wuxuu daahir ku yahay macnaha markiiba madaxaa kusoo degdegay isagana raajixa wa muxtamalu lilmacnى اlmarjuux macnaha kale marjuuxana waa suurtagal yani wuu xambaaraa yani waa maxay zayd gurigu dhibse marki uu yihaahdo macnaha ko kusoo degdegay madaxaaga macnaha waa macnaha raajixa inaad qariinada aad ka weecdid ama aad tiraahid maye zayd isaga waan dhisay markaan lahaa ulama jeedin isagii baa shaqada qabtay qof kalou keene waa inaad daliilkeedi keentid weeye laakiin asalka waa maxay daahir weye inaad asalkaa ka leexid aa irah may zayd isaga ma dhisin qof dhisuu keene waa tawiilkii wey waad ogaan doontaa ثuma in xamla الlafظa lafdiga hadduu ku xambaaro calى اmacnى اmarjuuxi macnihii laga awood badnaa yusama tawiil tawiil baa lagu magacaaba markaas inaan iraahdo zayd dab buu u soo yeertay ama rag buu meesha inta keeno guriga dhisa waa tawiil tawiilka marka shuruudiisa dogaanaysaa waliلظuhuuri asbaabu minhaa duhuurkii asbaab bay leedah waxaana ka mida alxaqiiqa xaqiiqadii wayqaabiluha اmajaaz majaazki waa kasoo horjeeda in yar ka hor baanu soo sharxno mihaal waxaa ka mida أن يقول inuu qofki yihahdo أن يقول قائل qof inuu yihahdo رأيت أسدا لبح baan arkay oo مثاaلkan soo bixinay يحتمل waxaa suurtagala أن يكون المراad أسدا حقيقيا in loola jeedo لبح حقيiقة ah وهو الظاهر waan sida madax kusoo degdegeysa ويحتمل أن يكون المراad waxaa suurtagala in loola jeedo رaجuلا شhuجاعا شhبيها بالأسد nin geesiyo لباaxi u أrk وxمله على الثاني ka labaad inaan ku xنbaaro nin inaa ula jeedana تأwiil waa ka leexino naska aan ka leexiye ظaahirkiisa laa يqبل lama aqبlo ilا بqarيnaةi inaan la imaado daliil tusinaya mooyaane marka waa maxay wuxuu rabaa inuu ku yihaahdo kow macnaha ugu horeeyo ee shaygan loogu talagalay xaqiiqadii qaado inaad shaygan ka weecid xaqiiqadii loo dejiyo tiraahid waa majaazu tusina daliil baa loo baahan yahay asad aniga marka la sheego libaax baan u qaanqaylinaya oo dad cunaya inaan asadkii ku tilmaamay mحamed waxaan u baahanaa daliil oo lay tusiyo inuu shujaac yahay ama la yihahdo mxamed waa shujaac asad buu shabaha waa markaa number labo اlاktifاaء cadaم التaqdiir asbaabtiis waxaa ka mida in lagu kaaftoomo oo taqdiir loo baahanay faاlأصل aslku wuxuu yahay anlaa yakuuna qad xudifa min اlkalaami shay inaan hadalka waxba aana laga goynin asalku wuxuu yahay jumlo walba ee soo ororto luغada carabiga in aana maxduuf aanay wadanin faqowluhu tacaala ilah hadalkiisa u leeyay wa jaaءa rabuka rabbigaabaa yimid ظaahiruhu ظaahirka aayaddaas maxay tahay ana اllaha tacaala yajiiءu binafsi inuu ilaahay isaga yimid wاdicaaءu ana اlmuraada jaءa amru rabig in la sheegto yihaahda jaaءa rabuka maahana ilaahay amarkiisa yimid in la sheegto تأwiil wey hadalkii meeshiisa laga leexiye calى khilaafi الظaahiri oo ah sida ظaahirka uu tusinayo si kasoo horjeeda laa yacdudhu daliil daliil taageerayna ma laha marka ninka diidane wajaaa rabuka rabigaadaa yimid maye waan ilaahay baa nazahaya waja amrug baan leeyahay waan ka leexanaya waxaan leeyahay asalku wuxuu yahay aliktifaaءu cadamu taqdiir in jumlada sideeda loo daayo aan wax loo soo qadarin asalku wuxuu jumlada inay sideeda taho waxba aanan xadfin adiga markaad asmaa wa sifaat aad rabtay inaad tawiiliyo aad leedahay may wajaaa rabuka waa igu adag tahay see ilaahay marka ma soconaya oo howlo kale adiga baxr kale aad gesho diidan tahay inaad asmاء و صفاaت aad sugtid oo aad leedahay amr rabbikan usoo qadaranaya waxaan ku leeyahay aniga asalkan ku taagan oo ظaahirkan haystaa adna taأwiil baad aado taأwiilna daliil bu u daliilka keen number saddex alإطلاaq وcadم التaqyiid in shaygii la sii daayo meel aan lagu xirin ka qowlihi tacaalى في kafaaraة الظهاar ilahay markuu ka hadlayay kafaaraة الظihaar ninka yihaahda xaaskiisa yihahdo walaashayood kalaad iga tahay ama hooyadood kalaad iga tahay markuu yihahdo oo ظihaar uu yimaado kafaara ilahi subxaana watacaala saare kafaara gud kafaarada waxaa ka mid a fataxriiru raqaba inuu qoor ama adoon uu xoreeyo الظaahir ana الraqabata غayru muqayadaةi bاliimaan sida madaxa kusoo degdegeysa waxay tahay raqabaa la yihi adoontaas ma inay muminad noqoto mise inay gaalo noqoto ظaahirka waa maxay inay maxay ay ay noqon karto imaan iyo looma shardin raqo baa la yihi qofka mark mark laleeyahay waa mumina marki low in nas kale loo helo dili kale loo helo number afar alcumuum asbaabtiis waxaa ka mid ah alcumuum inuu camimayso faalfaad alcumuumi alfaada loo adeegsado cumuum waa waxyaaba inclusiveka wax kasta isla soo gelya haddaan ihaahdo eh, darsiga beri waa ladin imtixaanaya markaan idin ihahdo maha imtixaan rasmima waa iska mihaal beri imtixaan baa jira marki la yihahdo cumuum lafdiga waxa laga fahmaya waa ladin imtixaanaya qof kasta ee meeshan darsiga fadhiyo in imtixaanka soo gelay soo maha asalku waa sidaas oo kale marka ظaahiraة fi اlistiqraaqi waxay ظaahir ku tahay in wixii oo dhan ay wada kulansanayso ay wada maashoorsanayso maca اxtimaali الkhusuuص iyadoo suurtagalna ay tahay in dad gaara loola jeedo taana way suurtooyeysa in la yihahdo mثalا dhammaan beri idinkoo dhan waa laidin imtixaanaya markaan idhaahdo khusuusna waa meesha suurtagalo in loola jeedo dadkii darsiga la socon jiray suurtagalkaa wuu jiraa intaa u wada fadhidaan aan qof aanu meesha aanu ka baxsan karin meeshay ku jirtaa labadabay ku jirtaa marka inaan waxamluhaa calى اkhusuuصi inaan ku xambaaro dad gaara in loola jeedana tawiilu waa tawiilo waan leexiyey kama yaأti bayaanhu fi fasl اcaam واkhaas sida noogu iman doonta markaan ka hadlayna alcaam اkhaas wa min hunaa meeshaa yatabayan waxaa ka cadaanaya أن حمل اللفظ على مجاز أو تقدير محذوف فيه أو تقييده وهو مطلق أو ادعاء أن المراد بالعام الخصوص كل ذلك من قبيل التأويل meesha waxaa ka cadaanaya in lafdiga majaaz lagu xambaaro ama la yidhaahdo maxduuf baa meeshii ku jiro waa la soo qadaraya ama la yidhaahdo waa la qaydaya isagoo mطlaqa ama la sheegto in mura caamkii khaas looga jeedo waxaas oo dhan ta'wiil baa lagu magacaaba waxaaso dhan tawiil baa lagu magacaaba walaa buda lahu min daliili sharci tawiil markaad keenaysa waa daliil sharci aad keentid walaa yajuuzu ma banaana an yakuuna bimujaradi اlhawa inuu arrinkaas u noqdo hawadeeda dowqeyga isiiyey anay ila qunnaatay macquul maaha liأnnahu ikhraaju lilafdi cama yaqtadiihi daahiruhu maxaal waa ka saarid lafdiga laga saarayo daahirkiis wuxuu keenayo haka leexanin weye wa huna wadaca اlusuuliyuuna hadihi اlqaacidata meesha iyadoo laga duulayo usuuliyiinta waxay dejiyeen qaacidadan ah oo ah xaml الlafظi calى اlmacna الظaahiri laa yaxtaaju ilى daliil in lafdiga lagu xambaaro lagu fasiro macnaha daahirka markiiba masaxda kusoo degdegayay daliil uma baahna wa xamluhu calى اlmacna اlmarjuuxi in lagu xambaaro macnaha laga awood badan yahay ee madaxa aanu kusoo degdegayninna laa budda lahu min daliil waxaa laga maarmaanay inuu daliil u haysto daliilkaasoo yamnacu reebaya min iraadaةi اlmacna الظaahiri ka reebaya in loola jeedo macnihii madaxa kusoo degdegay wayucayin اmuraada ujeedada iyo wax laga leeyahan markaa cayinaya yani asalka qaacidadan waxay leedahay ay lafdi oo soo orora daahirkiisa aan ku xambaarayna daahirkiisa maka leexinayna daliil io keen wajaءa rabuka soo aroortay wajaءa rabuka wey ilaaha yimaado wey ilahi subxaana watacaala ayaa yimid inaad tiraahdo waan ka leexinaya amr rabbikaan leeya daliil baan u baahana asalkan ku taaganahay w wamihaalu qowli اlahi tacaala ومثاله ده قول الله تعالى قول ومثاله قول الله تعالى تساليه وحا كمid إلahay markuu leeyahay والساaرقة والساaرق والساaرقة فقطعوا أيديهما tuugii iyo tuugtiiba gacmaha jara فالظاaهر من اللفظ sida lفdiga ka muuqatay kusoo degdays waa maxay أن المراaد كل اليد إلى مفصل الكتف in tuuga laga jarayo gacanto dhan ilaa laga gaaro katifka garabka laga gaaray waa sida mr gacan markii l yhahdo intay ka bilaabanaysaa ilaa inta way soconaysaa sooma wlaakin ficl الnabiy marka haddaan leenahay may intaas keliya loola jeedaa waa inaan daliilkeena sooma walakin ficl الnabiy salى الlahu عalيه wasalam cindama qaطca اlkafa waxdaha daliilu yubayinu ana اlmuraada almacna اlmarjuux lakin rasulka alيه الsalatu asalaam falka uu sameeyo ah markuu tuuga gacanta uu ka jaray intaas keliya sooma jarin taa marka waxay muujinaysaa maxay in gacantoo dhan aan loola jeedin loola jeedo intaa keliya marka waa daahirki waxa ka bixi qariin aan helno sooma waa in la helo ومثاaله min السuنة qowل النaبي salى الlه عليه waslم sunadii waxyaabaha tusaale u noqon kara xagga sunada marka loo baxo waa qowlka nebiga alيه الصلاaةu وaسلاaم uu yihi alwalad lilfiraaشhi وlilcaahir الxajar ilma hadii ay dhashaan oo bimacnaa ay zine ay ku dhashaan oo haweeneydaana ay ka haweenay nin kale markaa uu qabo mar walba owlaada waxaa iskale ninkaa qaba ayaa iskale kii zinada galana waa la dhagxaynayaayo stonta daafka wey waa la dilaya maxaa isagaa dembigii galow ظaahiruhu alcumuum aayad meeshaas xadiidkaas waxaa ka muuqda inuu cumuum yaho wx dhan isla soo gelayaan fayashmalu الزawja wa milka اlyamiin in uu kulansanayo xadiidkaas ninkii zawjka ahaa iyo qofkii mulkilyamiinka ahaa gacanta lagu hantay wa shumuuluhu lلزawaaji ظaahiru qariib min الnas inuu kulansanayo lizawaaji dheh يعني waxaa la jeedaa zawaajkii iyo mulklyamiinkii zawj maaha zawaajkii yani haddii meesha guur uu jiro iyo haddii mulklimiin uu jiro inuu kulansanayo taasu waa sida daahirka ee madaxa kusoo daadegaysa naskan u dhow wa shumuuluhu limulki اlyamiini nas inuu kulansanayana mulkulyamiin waa nas wuu ku cad yahay liannahu sabab fi lwuruudi maxaa asalkii xadiidkan markuu soo aroorayay sabab wuruudkiisa wuxuu soo arooray mulklimiin buu ku arooray kuma soo aroorin maxay tan kma soo aroorin wy sharaaئiطu صxaةi التaأwiili shuruud baa jirta hadda markaan wabaa la tawiilinaya shuruud baa jirta haiska tawiilin hasoo boodin intay dadba ku qabato shuruud baa jirta ee muhiima in la oofiye marka wa la tawiilinayo التaأwiilu horta haddaan in yar aanu qeexno huwa xamlu الlafظi calى الmacnى الmarjuuxi waa in lafdigii lagu xambaaro macno laga awood badan yahay laa yakunu صaxiixa ilaa bshuruud صaxiixna ma noqon karo ila shuruudda in la helo mooyn الsharط اأwl saddexdan shardi ku baraarug an yakuna اlmacna اmarjuuxu mima yaxtamiluhu lafdu lugatan in macnahan laga awood badan yahay ay lugadiiba ay suurtagal ku tahay in lagu xambaaro luqadii horta inuu xambaaro wey fain kaana laa yaxtamilhu aصla fahuwa taأwiil haddaana luqadiiba aan lafdigan bmacnaa aan xambaari karin fahuwa taأwiilu marduud waa taأwiil aan la aqbalayno la radinayo ka xamli lafظi fii qowli اllahi taعaalى wasica kursiyu الsamaawaati wاlأrض calى اlcilm marka la fasirayo kale wasica kursiyhu الsamaawaati wاlأrض ilaahay kursigiisii wuxuu gaaray samaawaadki ardada marka la fasira dad baa waxay ku fasireen calى اlcilmi cilmigi baa loola jeeda cilmiga ilaahay luqada horta ma xambaarta kursi baa laga hadlay cilmi miyaa laga hadla وحمل آية وحمل وكنحو حمل آية الرحمن على العرش استوى إلهي markuu ka hadlay الرحمن على العرش استوى إلahay carshigu ku ekaada marka laleeyahay على معنى استولى inaad tirahd استولى baan ku fasirayaa waa istowleeye فlا يعرف في اللغة استعmاaل الكursي بmعنى العلم lغada laguma yقاan kursi cilmi loo اsتعmaalay wala الاstiواء بmعنى ااstilا اstiw اstilا loo اsتعmaalay oo بmعنaa qhr buu ku qbsaday awood buu ku qbsaday taas lغada laguma hayo inaad tira اstawى اstawlى baan ku fasirayaa kursina cilmi baan ku fasira dliilkeeda loo baahan way luqadii ma aqbalay marka tawiilkaag ma soconayo الsharط الثاني shardiga labaad an yaquuma الdaliilu daliilka inuu walidaali qof kaste baab اasmاء وصفاaت ka hadlayaay waa muhiim inuu usuulkaas u baxsan yahay qofka leh dood baan kicinayaan horta inuu qawaacida uu fahamsan yahay ninaan daahir iyo muawel u kala baxsanayn baa raba inuu ayo asmaa wa uu dad doodo uu yihaahdo alasmaa wa istawa waxay tilmaamaysaa maaragtay istawlaa kana waxay tilmaamaysaa mushkilada meesha waxay ka timi qofki luqadii baanan u baxsanayn waxaanan u baxsanayn qawaaciddii uu ka dhaqaaqi lahaa waana waxaa keenay in waxyaaba badan ay isku kharimaan wey الشhرط الثاني يقوم الdليل dليilkii inuu قmo على أن المراaد ذلiكa المعنى الثاني المرجوح بعyنه على أن المراaد ذلiكa المعنى الثاني المرجوح بعyنه horta dليل waa inuu ku قmo in ma aragtay لفdiga kanba loola mراaday معنhaas marجوح daروي inuu jiro وإلا hadaaنu jirin كاna زعم أنه المقصود دعوى بلا برهان in la sheegto in kaa loola mراad w noqonaysa iska sheegasho dليل aanan wadan وhada ka qowli bacضi الشhiica sida nimanka shiicada qaarkood maxay leeyihin qur-aanka iyaga iska fasirtay waxbay ta'wiileen waxay yihahdeen qur-aanka waxa ku soo orora aayadda ah ina الشhaجaraةa الmalcuunaةa في الqur'an ilahi wuxuu suuraة اإsrاar ku sheegay geed la lacnaday buu yihi الشhaجaraةa الmalcuuna oo quraanka lagu ayadda maxay الشhaجaraةa الmalcuuna marka quraanka uu sheego uu yihi شhaجara malcuuna shajarad la lacnaday baa jira geed la lacnaday way fasireen waxay yihahdeen banu umaya reer banu umaya loola jeedaa وqwlهiم في qwlihi taعaaلى iyo hadalka ay leyihin marki ilah subحaنه وataعaلى in الlaha amurkum an تdبxوا bqرة ilahay wuxuu idin faray inaad lo qashaan marki la yihi in اmuraada bاbqرة mxay yhaheen bqرada waxaa loola jeeda loda caaisha loola jeeda radي الlه anhu canha وkarama wجهha ilahay karaame caaisha loola jeeda bay yihahdeen bqرadii qرآan kuso oragtiin waa caaisha وqwل الbaطiniyaةi nimanka baطiniyiinta ah ina الصaلاaةa salaada waxaa loola jeeda in qurآanka loola kusoo orortay هي حفظ أسrاaرهم sirtooda oo la qariyo وqad أkثaرت hاtاn الطاaئفتاn labadaas koox aad bay waxay u badiyeen الشhيicaة والباطنية nimanka leeyahay وkhاaصaة الثانية باطنiyada min تأwيiل القرآaن qرآaنka inay wareejiyaan بمacاaنi ay ku fasiraan غayri محتmل aan xmbaarayn فأkhذوu marka waxay bilaabeen يfasiruuna ألفاaظ القرآaن qرآaنka alفاadiisa inay fasiraan بmا laa تxتamilhu waxayan xmbaarayno min qريiب وalا bعيid wax dhow iyo wax fogba aan xambaari karin yani laa min qariba laa min baciid an xambaari karin min dhow meel dhow meel fogba kama xambaari karto wa kana libaطiniyati الsuufiyati ayضا mushaarakaة fi hada اlاtijaahi اlmunxarif nimanka suufiyada baainiyada ah oo wax walba baain cilmu baain baa ku jira baxlbuxuur idinka idan fahmi karin ku jira nimanka ku hayana iyagana itijaaha kane saas u leexsan iyagana baabkaas ay soo galeen bmacna walidalik waad arki kartaa aayad kasta ee quraan kusoo orata waay lein baطin baa ku jira idinka meesha ka fiirinaysaan ma waa low istaqaamu calى ariqati ariqat alqaadiriya loola jeedaa haddii ay saas ku sugnaadaan dariiqadana loola jeedaa wagadow calىa xardin qaadiriina qaadiriinta qaadiriyada waxyaaba man ataa macni caqliga aanu gelaynin caqliga aanan gelaynin wey yani tawiil aan soconayn wey yani in qofku marka uu soo in kan sheekh fulana loola jeeda ama kan sheekh fulana loola jeeda samwaadka ninka qabanaya sheekh fulan ba kutubta ma ku qoran oo kale waxaas wax soconaya maa marka baaطiniyadana saas bay samey nimanka shiicada leeyahana meeshaas wayba la fogaataba taaguud marka quraanka lagu sheegay waxaa loola jeeda abubakr iyo cumar loola jeeda baqara la sheegay waa caaisha iyadaa lo caaisha radi allahu canha shajar malcuuna daday ku kacsiyen bani umaya loola jeedaa yani ta'wiil wey maala inuu qofka aayadii uu fasiro uu yihaahdo sidii maala markii dadka isku dhegdhegeen oo dagaalada ay dhaceen haddii wadaad xumo meesha uu joogo ayadan waxay kusoo degtay qoomkaasi kusoo degtay in lala jihaada reer fulan فaaئdo ay leeyihin male aيaddaas baa tilmaamaysa kuleey iyaga kusoo degtay adkaalowna lsxta laaluushkay cunaan waa iyagaba kuley iyagaa loola jeeda yaعni waxyaabahaasoo kale mn waxay ka mid tahay taأwiil aanay luqadii aanay xambaari karin wma ilى dalik الsharط الثالث waxaa ah shardiga saddexaad an ymtanica xamlu الlafظi calى macnaahu الraajix in ayan mamnuuc ay tahay in lafdiga lagu xambaaro macnihiisa raajixa ay iska adag tahay inay surtoobi weydo oo wax kuu diidaan oo macnihii ad tiraha markan ma gelayo wاlmaanicu waxa diidayna ima caqliyun caqligu noqon kara aw mucaaradaةu maa culima min الdiini ama inay ka hor yimaadaan wax diinka lagu yaqaan aw mucaaradaةu nafsin aakhara ama nas kale inuu biqaynayo ka hor imanayo xaaladaaso kale waxaad leedahay nas kaleba ka hor imanaya markiiba inaad ka hor timaado wa mihaal waxaa ka mid ah qowl الnabiy salى الlaه alيه waslm waxaa ka mid ah الjاaر أحq بصطبه jاarka isaga ku xqnimo badan qrيibkiisa يحتmل wxuu xmbaara أن المrاad الjاaر الحaقيiقiي in loola jeeda jaarka xaqiiqiga ahaa deriska uwa ظاahir waan sida madaxma kusoo degdegaysaa ويحتmل waxaa اxtimaali karaa أن المrاada in loola jeeda الshariiku labada qof wax ka wada dhexeeyaan فلما جاء الحadيiث markuu yimid إdا وdعت الحduud حduudii hadii la dhigo وshrفت الطرق wadooyinkana lakala jeediyo falaa شhفcata ma jirto manaca kaa wuxuu reeba naftaas soo arooray إراadaة الjاari المujaawir in aan loola jeedin jaarkii deriska kolaha in aan loola jeedin oo shufcadii ay ka hadlayso tan aanay ka hadlayn وتacayana marka waxaa caynoobaya xmل الxadيiث الأwli xadiiثka koowaad in lagu xambaaro calى shariik kan kale in lagu xambaaro in xadiiثka loola jeeda shariiga midna hadda macnaha ko mutabaadirka ah in wuxuuna tusinaya in loola jeedo jaarka caadiga macnaha labaadna ee xadiidka wuxuuna tusinaya in shariigi loola jeedo oo shufcadii ibaadkeed ay ka hadlayso marka macnaha koowaad waan ku xambaari lahayn haddaanu jiri lahayn nas kale oo gadaal ka yimid nas hadduu yimaad shayg waa laga leexina wey faa'ida اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد إلا معنى واحدa يحتمل يقاaل فيiه إنh نص في ذaلiكa المعنى لفdiga aanan xmbaarayni ilاa hal macno mooyaane suurtagal kale meesha aanu ka soo dhoweyn waxa lagu magacaaba nas buu ku yahay macnaha kale nas markaad maqشhid hal meel bu ujihaysan oo suurtagal kale kuma jirto ومثاaلهu qول اللahi تabاaرaكa وataعaaلى تusaale waxaa kaa u ah ilah hadalkiisa markuu yih tilka caشhaرaة kaamilة taas waa toban tobankaasoo dhamaystiran فيi bayaani cadadiha marka tiradaa la cadaynayay oo markaa ma sagaal ba ma sideed ba meesha ma soo gelayso wanaxwu qowlika markaad leedahay aakhiru rusuli illaahi aakhiru rusuli illaahi muxamadun rususha ilahi waxaa ugu dambeeyey moxamed markii la yihahdo fainahu nasun wuxuu ku yahay fii bayaani man huwa aakhiru rusul cadayn la cadaynaya rususha ugu dambeeyey fayakunu marka tartiibu اlalfaadi min xayثu اlquwa marka lakala hormarinayo alfaada xagga awooda في وضوح الdلاaلة عaلى المعنى markay mnha kutusinaysa waa loo kala hormarinaya hkda sida soo socoto النص baa ugu horeeya wax soo geli kara male ثuma الظاhiر baa ku xiga macnaha madaxa kusoo degdega ثuma المجmل baa ku xiga oo isaga yaro duuduuba ثuma المأwl baa ku xiga oo la taأwiili waa kan ugu danbayso uma jeedid waa kan wax adduunka lagu qasay الفصل الثالث فصلka سدexaad العاam والkhاaص caam iyo khaaص weligaa waxaa maqli jirtay waxaan waa caam waxaan waa khaas wadaadada markay dhahaan ee kutubta marka lagu sheega maxaa loola jeedaa waa kan marka wuxuu ku alcaamu caamkii huwa lafdu waa lafdigii yani caam iyo khaas waa guud guud ahaaneed iyo gaar ahaaneed af soomaali ahaan huwa lafdu waa lafdigii almustagriqu ee kulansanayey wada daboolayey wada maashoosanay iqraaqa waxaa lagu magacaaba qofka markuu biyaha ku dhaco garqiga ayaa lagu magacaaba gariqa fulan biyihii baa la tegey wey drown buu noqday biyuhi baa la tegey yani qof khalaas marka mustaqri waa maxay iyadoo dhan wuxuu lafdiguu wada daboolayaa likuli maa yasluxu lahu wax kastoo isaga u duf xatan waaxida mar keliya wada daboolayaa wey kala saari male ka qowlihi markuu ilahay uu leeyahy walaa yadlimu rabuka axada rabbigaa qof uu dulmina male cid uu dulmina male ruux uu dulminay male فإن كلمة أحadا laleeyahay موضوعaة waxaa loo dejiyey لإنساaن mا ruuح un بني aadم qofku doon ha noqde فهي تصلح waxay u suubataa لكuلi إنساaن ruuح walbaba والمراaد بأحadا waxaa loola jeeda في الآيaة الاستغراaق kulansasho يعني الاستغراaق maashoosasho والشhمuuل kulansasho لجamيiع الناaسi dadko dhan ay kulminayso أي ولاa يظلم رaبka rabigaa ma dulminayo زayda ma dulminayo ولا cمرa ma dulminayo walaa khaalida ma dulminayo walaa saciida ma dulminayo ilىa aakhiri insaani min الnaas ilaa laga gaaro qofka ugu dambeeya ee bini aadamka kulhm dhammaantood muraaduuna waa loola jeedaa bhada lafdi lafdiga kan axada oo keli kulli isla soo gelaya wanaxwu qowli اllahi tacala ilahay darkiis baa ka uu leeyahay faqtulu اmushrikiina mushrikiinta dila ay اqtulu hada اmushrika kana dila whada mushrika kana dila whada mushrika kana dila whaakada ilى nihaayati ilaa kan ugu dambe laga gaaro yani wax kala reebaya maleh marka hadaad maqشhid hadaad maqشhid lafdiga hadii caam usoo arooro وlaa ylm rabka aحadا yaعnي e, qaaradaasna waa la dulminaya ama fulan baa ka bax la dhihi mayo maxaa lafdiga lafdi caama ah? marka marka la leeyahay dufcatan waaxida maxaa loola jeedaa yani dufcatan waaxida waa maxay calى sabiili اbadel maaha kala horeyn maaha maثala meesha waxaa baxay e, nakiradii muhbatada ahayd maxaa lh caam maaha in ay wax kastoo usuubato lakin alى sabil ml haddaan ku ihahdo kale idbax kharuufan haddaan ku ihahdo hal neefa yani hal wan gowrac markaan ku ihahdo madluub maaha marka inaad wax alla wixii moorada ku jira inaad hal mar intaas soo qaadid mid mid markaa u gowracdid maaha laakiin waa maxay mid buu gowracaya mid keliya hadduu gowrac way ku filan tahay soo ma hadduu mid kale mid keliya hadduu gowrac way ku filan tahay wamaca haadaa shaygii caam maaha shaygii caam maaha waa cinda usuuliyin marka loo baxo عند aهللqa som iyag waay leeyihiin nooca kan way ku magacaaben caam bay ku magacaaben luqada marka loo baxo il usuuliyiinta iyo lugawinta intaas kala duwan iyag waay ku magacaabeen waa kan waa caam oo marka cumuumka cinda lugawiyin wuxuu noqdaa cumuum shumuuliya iyo wuxuu noqdaa cumuum badeliya oo ah cumuum aلsalaaxiya wax lagu magacaabo cumuumka shumuuliga ay lugawiyiinta ay qabaan waa shayga cumuumka u yaqaanaan nimanka usuuliyiinta taas waa falsafo kale muhiim maaha in hadda la fahmo laakiin waan tilmaamayna oo keliya bikhilaafi qowlika caamkaa wuu ka duwanya markaad tiraahd akrim irajula war ninka maamuusa soo dhoweyn akrim irajula ninkii ninkii hebel ahaa oo ayadoo la yidhi o kale arajula ninka watacnii bihi rajula mucayana machuudan lakuma waxaad ula jeedaa nin la yaqaan oo labadiinaba aad taqaanaan ninkii miyaa yimid markaan ku dh waa ninaan isla fiilayna ma kii guriga samaynaya kii tubada noo samaynayaba ma kii kutubta hayayba arajul baan idhi waa shay la yaqaano basamti aan wax ku jirin faarajulu hunaa rajulka waxaa loola jeedaa khaasun waa nin gaara liannahu yasluxu lugatan likuli rajulin luga ahaan wuxuu u suubadaa likuli rajul walaakin laysa dalika muraadan bihi fi hadihi اjumla lakin jumladatan loolama jeedo in nin kasta haddaan ih arajula nin kastooo nina ay yimaadaan ninba haduu noqdo rujuulaba laga helo waa soo gelaya sooma lakin taa loolama jeedo bal اlmuraadu bihi شhakص waaxid lakin qof keliya loola jeeda walaa turiidu kula rijaal raggoo dhan ulama jeedin iyadoo ay suurtagal tahay nin kasta inuu soo galo bikhilaafi qowlig taa waad ka duwanta markaad tihahayd laa tuhin rajula kariima war nin yahow ha ihaanaynin ha liidin nin kariim ah ee sharaf leh weliga ha liidin laysa rajul calى cumuumi rag oo dhan ma soo gelayaan bal huwa khaaص bاkurama waxaa gaar uu ku yahay keliya ragga wanaagsan ninka hadduu nin wanaagsan yahaba sharaf buu kaa mudan yaha wey falaa yصdq calى الrijaali gayri اkurama arinkaa ku rumoobi mayso ragga aan wanaagsanayn wey marka wxuu rabaa inuu ku kala saaro caam khaas wax lagu magacaabo wاlkhaaصu huwa lafdu lafdigii weeye إida dala calى musaman waaxid hadduu tusiyo hal musama shay bimacnaa lagu magacaabo أو كان متناولا لبعض المجموع الذي يصلح له لا لكله amaba uu gaarayo مجموعda قاarكood ee u suubada lkن dhamaan aanu gaarayn فمن الأسماء الخاaصة أسماعda gaarka waaa kamid الأسماء المacduda مagaعyada la tiriyo نحو ثaلاثة أياaم waa خاaص سdex maalmood والأعلاam waxaa kamid magaعyadii كزaيد وسaعيid mark زayd geri wa qof gaara wey واسم الجinsi baa kamida ism jinsiga almuxalى balwati in uriida bihi machuudu hadii loola jeedo kii markaa laisla yaqiin kama yaأti qariiban sida noo iman doonto alfaadan sida sheekha u yihi mabaaxith lugawiya meesha looga hadlaya meeshaan ma ahayn oo maalmaha ba naxwaha intuu socday wax badan baan soo sharxeen alfaadaas anwaacu اlalfaad اlcaama marka su-aasha dersiga marka caamka laga hadlaya waxa ugu muhiimsan waa baabkana ugu muhiimsan seen ku ogaanayaa shaygan inuu caam u yahay inaanu caam ahayn intan qaacido oo sheekha uu sheegi doono ee toban gaaraysa waa inaad dusha ka qeybtid ko alfaad mucayanaة mawduucaة liifaadaة اcumuum waxaa jirta alfaad gaaroo loo dejiyey inay caamba faa'iideydo naxو kul hadii la yihahdo jamiiع hadii la yihahdo dhamaan ay hadii la mid un mid walbaba caam hadii la yihahdo dhamaan wasaa'ir wixii ka soo haro dhan hadii la yihahdo kaafa dhamaan qaafiba dhamaan kulli wa isla soo gelayan haddaan ihahdo kul الnaas qofaan ka tega male zayd iyo camar kulli wa isla soo gelayan jamiiع الnaas haddaan أy الناas hadaan dhaho caamatan hadaan dhaho saa'ir الناas hadaan dhaho kaafat الناas hadaan dhaho qaatib hadaan dhaho kulli dadka o dhan ba isla soo geli waana ool dheh oo kale dhammaan wa kelimaة kul hiya aqwى siyaq الcumuumi iyada ugu awood badan siiq cumuumka marka loo baxo kul ayaa ugu awood badan wey number labo asmاء ااstifhaam asmاء ااstifhaamka hadday meesha yimaadaan su-aal ahaan u dhacayaan ka qowliga markaa tirahdoo kale man jaaءaka yaa ku yimid qof kastaan ula jeeda marka ay zaydin baa iyimid am khaalidin baa iyimid am cabduلlahi baa iyimid am أyi شhakصi min اlbashari ama qof kastoo bani aadam ka mida asmاء o kale man jaaءak anu qof kastoo ku yimid aan ku weydiiyey dad gaara kuma weydin sooma bni aadamka o dhan haddaa tira hebel baa ino isla soo gelaya faman haadihi tacumu اlcuqalaa waxay caam ku tahay dadka caqliga leh wamaana tacum gayra اlcuqalaa waxay caam ku tahay waxaan caqliga lahay wamataa tacumu اlأzmina mataana haddaad maqashid zaman kasta wey ayna tacumu اlamkina meel kastay caam ku tahay wey haddaan ku idhaahdo mataasa tusaafir goormaa safri doonta ay yoomaad ii sheegi kartaa ayna stdhab halkee aadi doontaa meel kast wadan gaara kuma qeydin ma hadaan dhahno waxaan caqli lahayn o dhan ba soo soo gelaya number saddex annakiratu fii siyaaqi الnahyi aw الnafyi nakira haday dhacdo jumlo nahyi ku socota ama nafyi ku socota iyadan caan bay noqonaysaa ilahay wuxu falaa tadcuu maca اllahi axada ilahay la jirkiisa cid kale ha caabudin wanax waxaa ka mida marka axadkaas waa caam maxaa daliil u ah falaa tadcu siyaqaa soo gashay maa jaaءanii rajulu ninba ima iman fainaka tanfii bidalika can jamiici rijaali اlcaalam arintaa waxaad ka nafiday ragga adduunka ku nool oo dhan annahu xasala minhu majiiun ilayk in yani imaansho agtaada ay yimideen wayaxtamilu hunaa waxaa suurtagala ah annahu yuriidu inuu la jeedo maa jaaءanii rajulu nin hal nin iima imane bal rajulaani laba nin baa i yimid fayakunu linafyi الwaxda oo markaa jumlada ay u dhacayso in kelinimo keliya la nafye laakiin aan la nafyinin jinsigii walidalika yaxsunu saa darteed waxaa wanaagsan twkiid الnakiraة الmanfiya nakiro nafyi hadday meesha taal in lagu adkeeyo bimin in lagu adkeeyo in uriida haddii loola jeedo tacyiinu ana alcumuuma muraadu in la sheego in cumuumkii loola jeedo fatakunu nakiratu xiinaidin nakirada waxay noqonaysaa نصا mid kucad في الcmuumi kaqowlihi tacaalى وma kana macahu min ilaahin ilaah la jirkiisa ilah kale ma ahan min haday meesha soo gasho cmuum bay faa'iideyda hadda ilahi subxana wa taعala qur'aanka markuu leeyahay ma min ilaahin ma min ilaahin waxay ahayd in la yihahdo ma ilaahun ma lakum min ilaahin waxay ahayd ma lakum ilaahun luqada waa saas laakiin farqiga udhexeey waa maxay ma lakum min ilaahin in la yihahdo ma lakum ilah farqiga udhex waa maxay haddii ma lakum ilaahun la dhaho inkastoo ay nakiro ay tahay haddana fii siyaaqi nafyi nafyi ay soo gashay oo haddana ay tahay haddana waxaa laga yaabaa nafyulwaxdaha keliya inay usoo soo aroori karto maa lakum ilaahun idima ahanin bal ilaahaan ayaa laga fahmi karaa sooma macnahaasoo kale macnahu soo geli karaa laakiin si wadadaas o dhan albaabka loo oodo albaabka looga xero laga oodo waxaa leeyahay maa lakum min baa la keenaya min hadday meesha timaado way camimaysaa ilaah kale oo ilaahay subxaana watacaala ka soo haro meesha iman kara malaha marka mintaa la isticmaalayo waxa weye macno qoto dheer bay marka u taagan tahay watakunu الnakiraةu naصa fi اlcumuumi ayضa nakiradii nas waxay ku noqonaysaa cumuumkii in kaanat isma la annaafiya liljinsi hadday tahay annaafiya liljinsi ma aragta inaanu ku daynayn yani darsigii naxwaha maalmahan la soo wadoo dhan aan islahayn meesha lagu soo khatimo usuulkii na daba taagen tafsiir haddaa geshin u ku daba taaganya marka naxwaha ama adigu ka baxsan lahayda amaba ma aragta baran lahayd ood ku khasbantah haddaad diin baranaysid wey wayatabayanu dalika kaa waxaa cadaanaya wuxuu ku cadaanaya binaaؤuha calى اfati marka fatxa lagu bineeyo ka laa xawla walaa quwata ila biاllah aw juhda ogeyd baa ku jirta w ama الnakiraةu fi siyaaqi اlإhbaati wاlkhabari wanaxwihima fahiya lilkhusuuص nakirada nakirada waxaan laysla ogoone hadday soo gasho jumlo isbaalo affirmative hadday soo gashay khabara iyo wixii la mida ah, khusuus bay u dhacaysaa isbaad iyo khabar waa jumlada haddaanay diibme iyo su-aal midnaba aanay ahayn sawaء akaana jamcan o mfrada waa isku mid ah, ama jamc ha noqoto mfrad ha noqoto nax waxaa lada jaaanaa waxaa noo yimid rijaalu rag baa noo yimid aw jaaanii rajulu rag nin baa iyimid marka hadii nakirada في siyaq اإثbaati ay tahay khusuص bay faa'iideydaa rijaalu markaan waa raggii i yimid keliyan ula jeedaa rajulu nin ninkii i yimid keliyan ula jeedaa wey النkiraة في siyaaqi الsharطi nakiradu haday dhacdo siyaaqi shard oo shardi meesha uu yahay ka qowlihi tacaalى وin أxadu min الmushrikiina اstajaaraka faأjirhu xatىa yasmca kalaam الlah وin اstajaaraka أxadu min الmushrikiina اstajaaraka hadii axad mushrikiinta ka midihi uu kaa magan dalbo magan geliyo ilaa ilaahi subxaana watacaala kalaamkiisa uu ka maqlo axad baa ilahi subxana watacaala u yihi oo nakirada waxay soo fi siyaaq shard nin kastoo mushriga qofkuu doonaba ha noqdo hadduu magangelye uu ku weydiisto magangeli buu ilahi subxana watacaala leeyahy aw fii siyaaqi اlistifhaami ama ay dhacdo hab su-aal ay u dhacdo ka qowlika hal jaءaka rajulu nin miyaa kuu yimid wayaxtamilu fi haadayn اlmowdicayn waxaa suurtagala ah labada meelba أن الmraada in loola jeedo alwaaxidu mid keliya in loola jeeda ayaa suurtagala ah. number لix alsm الmuxalى bal sm walba aliflaan watana mfradan kaana mfrad ha noqdo naxو qowlihi ina الإnsaana lafii khusr insaankii khasaaro ku jira waa tanay culimadu ay dhahaan insaan walbaa loola jeeda qofkuu doono ha noqda marka isimka hadduu aliflaan wata caan buu faa'iideynaya أو جمعا ahaaya min جumuع الkaraةi jumuuعdii karada u soo arooreysay kaاlqabاaئli marka laga hadlay qabaaishii o kale والrijaali ragga marka laga hadlayo aw jamca saaliman ahaaya jamci nabad galo lidikuuri labka u dhacaye kalmuslimiina haddaan dhaho aw lilinaasi ama dherdiga u dhacaye kalmuslimaati aan dhaho aw isma jamcin uu noqdo ism jamcu kalqowmi oo kale aw isma jinsin uu noqdo katamri wالshajari marka faa'iido weynay samaynaysaa ma in hadda laguu sharxo ism jamcin ism jinsin iyo admaa bl maxaa baabbaa loogu talagala mabaaxif lugawiya qofka fankan daraaseynaya kaa inuu soo marana waa loogu talagalo wey waqad yakunu hada الnowc lilkhusuuصi nooca kan khusuus buu u dhacayaa ilaa ana kownahu lilcumuumi huwa اlaصl inuu caam u dhacayaa se aslah fayushtarطu lidalaalatihi calى اlcumuumi anlaa yakuuna mushaara bihi ilى shakhصi machuudi mucayan inuu kaa cmuم ku tusiyo waxaa loo shardiyaa inaan lagu tilmaamin شhaخصi mعayana ee gaara ee laisla yaqaan fain kaana لmعhudi xumila عalayhi haddii qof laisla yaqaan uu yahy waa lagu xambaaraya walaa yakunu xiinaئidi min alفاaظ الcmuuمi markaana kamid noqon maayo alفاaظ اcmuumki waa laga saaraya ka qowlihi tacaalى uu yihi الadiina qaala lahm الnاas ina الnاasa qad jamacuu lakum kuwa ay dadkii ku yihaahdeen dadkii way idiin soo kulmeen qad jamacuu lakum jumuuعa fakshawhum ee ka baqa waa qazwadii markii la socday marka hadda annaas baa la yihi naas waxaa dadkii oo dhan inay adduunka intay saf soo galeen rasuulka la hadleen oo kale u muuqataa soo ma الناas qad jamacuu lakum caalamka waxa ku nool o dhan inay dagaal issoo diyaareenna waa u muuqataa laakiin meel gaara laga hadlaya almuraadu bالnaasi الأول naaska koowaad aayadda ay sheegtay rajulu bcayn hal nin baa laga hadlay ilan hal nin baa inta u yimid yiri waxaasaa dhici doona w bالثaaniya naaska labaad qur-aanka lagu sheegay waxaa loola jeeda qoraysh baa loola jeeda marka waa inaad tafsiirkii fahamsantaha wey wadalika khusuuص laa cumuum taasuna waa khaaso caam maha wa ka qowlika markaad tiraha dakaltu suuqa suuqii baan galay waxaa laga yaaba inaad tiraahd ma suuq kasta maya ay suuqa baladika khaasatan meesha adiga aada joogtid suuqeedu wey wakadalika waxaa lamida in wujidat qariinaة tadul calى ana almuraada bihi fardu غayru mucayan hadii la helo qariino tusinaysa in shaygii loola jeedo qof aan gaar ahayn kama fii qowlihi tacaalى markuu ilahay uu leeyahay qaaluu lain akalahu الdi'bu waxay yihaahdeen hadii yeyda ay cunto ama waraabuhu uu cuno الdi baa la yihi oo bmacnaa marshi qariina marka timid qariino in loola jeedo fard غayr mucayan in loola jeedo ayu di baa cuni kara wey ama المثنى مثنihii sooma karajulayn laba nin oo kale واljمع الmuraadi به القلة كالأhواaب iyo جمc جمc قilha ah sida أhواaب oo lagu جمciye iyo وصby lagu جمciye caruurtii falاa ykun إilا khاaصا kaasu khاaص mooyane wax kale ma noqdo وkaذaلika waxa lamida ah جمcالkahrati ayaa kamida ah جمc haduu جمc kahra yahay in kaana mنkran haduu yahay nakiro وwaqca fي siyاaq الإثbاaتi والkhabr uuna dhaco duluc jumladu ay tahay wax la sugay wax la sheegayo naxو jaaء rijaaل rag baa yimid نمبر todob waxaa caam dhaco almudaafu ilىa mucayan kan loo tiriyo wax gaara sawاء kاn المضاaف جمعا waxa isku mid mضاaفki ahaya جمع ka qowlika markaad tira jaaءa إkhوaة عaliyi cali walaalihii baa iyimid marka ay kuli waaxidi minhum nin kasto qof kastoo iyaga kamida iyimid wey aw mfradan buu noqon karaa naxو in tacuduu nicmaة الlahi laa تxsuuha haddaad tiradaan nicmada ilaahay ma koobi kartaan ay nicam الlahi mfradka kaasaa loola jeedaa whada huw اأصل sidaasa aصla ويجuز waxaa loola jeedaa an yuraada bاmfrad اmdaafi mfradka mdaafka in loola jeeda akhusuus khusuus ahaan wahuwa kaiiru ayضa kaana waa u badan yahay ka qowlika markaad leedaha akaltu waxaan cunay rakiifa اkhubuzi waxaan cunay khubuskii waxaan cunay rootigiisii baan cunay marka waxaa loola jeedaa in marka amfrad اmdaaf khusuus in loola jeedo wax dhan aan loola jeedin number sideed waxaan iyagoo faahfaahsan wayna soo mareen aladi wاlati wa furuucuhuma asmaaء mawsuufki baa lasoo gaaray iyo wixii ka dhanbalma wixii furuucdood ah waxaa loola jeeda aldi alati furuuchuma iyo wasaaئir الasmaaءi اlmawsuula oo dhan wixii ka soo hara man iyo wmaa iyo way fahiya maxmuulaة calى اcumuum dhammaantood cumuum baa lagu xambaaraya waqad yuraadu biha اkhusuuص khusuuص in loola jeedana waa la arkaa faاlmuraadu bihi اcumuum kan cumuumka loola jeeda naxw akrim man yajiئuka minhu maamuus qofkii ku yimaado ay kul ladiina yatuuk dadka dhan oo ku imanay waaxtamilu hunaa waxaa suurtagala ayضا أنka تuriid شhخصا معaيaنa سيأتيه inaad ula jeedo qof gaar u iman doono فykun اmraad اkصuص فykun الmraad الkخصuصa marka kan loola jeedo khصuص buu noqonaya إlا أن الcmuم huو الأصل lakiن caamkiiba أصلa نمبر sagaaل ma dل عalى khاaصin wixii khاaص ku tusiya fahuوa caam في أجزaئه inkastoo khاaص uu ku tusinayo hadana isla أجزaأda bay caam ku tahay نaحو waxaa leeda قرأtu kitaaب النaحوi waxaan أkriyay kitaaب النaحوi فهuو يعني wuxuu ula jeedaa أنka قرأta أنaka قaرأta كuلa mا فيهi inaad أkrido wax all wxii kitaabka ku yaalo يعني وxuu yhi kitaaب النحو baan أkriyay buu qofkii yihi بمعنى kitaaب النحو kitaaب نحو khاaص wy ko kitaaب نحو inuu أkriyo waa khاaص laakiin kitaabka muxuu xambaarsan intaasoo masaa'il buu xambaarsan yahay أجزa'da shaygii caam buu marka ku yahay fadaliilu cmuumihi أنhu بmaعنى كuل inuu caam yahay waxaa muujinaya inuu ku yimid بmaعنى كuل نمبر toban الفعل في siyاq النفي aw النhy فicل haduu ku soo arooro duluc nfyi nahyi keenaysa نaxو lam yتaklم عalي cali maanu hadlin ونaxو laa تتklم hadlin fahuwa shaamil لkuli anwaac اkalaam kaa wuxuu kulansanaya hadal o dhan afka ayaana ka soo bixin wey qaacida alcumuum wاlkhusuuص darajaat cumuumka iyo khusuuska marka laga hadlayo waa darajaad kala duwan wey kulu lafظin caam lafdi walbo caam u dhacaya فهو cاam بالنisبة إلى mا تحته wxuu cاam u yahay wxii ka hooseeyo ولakiنahu أkص mima فوقه lakin wxuu khaaصka wxii ka koreeya oo meeshii la dhihi jiray cاam min wجهin khاaص min wجه waxaa ka mida لفظ الcرب هuو cاam بالنisبة إلى أنواaع الcرب wxuu cاam ku yahay cربoo dhan ba isla soo gelaya markii cرب la yihahdo ka qrayشhin baa soo gelaysa وتmيmin baa soo gelaysa وqaysin baa soo gelaysa ورabيica soo gelaysa وبالنسبة إلى أفrاad tilka الqبائل iyo qof kasta ee qabiilada kamid isla soo gelaya fahuwa khaaص khaaص buu hadana dhan kale ka noqonaya binisbati ilى الnaas dad kale marka la sheego dad marki la yihahdo carab keliya ma aw الsaamiyiina marka la sheego fayuqaalu xiinaئidin marka waxaa leeyahay إن الcرب أcamu مطلقا min الqurashiyiin carab way ka caamsan tahay qurashiyiinta walaakinahu أkhaصu مطلقا min الnaasi lakin waa ka khaas yahay dadkii oo dhan maثalا oo meesha leeyahay عام من وجه وhاaص min wجه wy وعalى hada arinkaa marka lagu dul dhiso yجتamic في لفظ الwاaxid lفdiga kelya waxaa isugu tegaya أnahu caam inuu yahay وأnahu khاaص inuu yahay lفdi kelya في xaal waaxid hal lفdiga wa le caam an khاaص wlaakin min wجhayn lakin marka laba wجه laga eego ka lفظi الmؤminiin oo kale soo qaado faإnahu caam wa caam bالnaظr إilى shmuulihi الأshkhاaص اladina اtaصفوu bالإimaan marka loo eego kulansashada uu kulansanayo ashkhaasta ku sifoobay ee lagu tilmaamay iimaanka wahuwa khaasun waana gaar biالnadari ilى الnaasi maala marka loo eega dadkii faina fiihi man huwa hayru mumin maaa dadki waa ku jira qof aan mumin ahayn wacamu اalfaadi alfaada kan ugu caamsan lafdu اlmadkuur lagu magacaabo almadkuur kan la sheegay walafdu اlmacluum iyo waa la yaqaan markii la yihahdo fainahu caamu muطlaqa waa caam guud ahaaneed id yashmalu kula shayin shay walbuu kulansanaya wاlkhaaص muطlaqan waxaa loola jeedaa naxو hada الrajul ida asharta bihi ninka kan markaad tiraahd oo aad ku tilmaantay ilىa shakصi mucayan ruux gaara wmثlu waxaa kamida alcalaم الشhaksiي ayaa kamida ka zayd markaad tiraahd wsucaad markaad tiraahd fainahu laa tacaduda fiihi biwجهin meel kale uu gaaraya ma leh zaydka sucaada ma dhaafayo wاlcaamu min wجهin alkhaaص min wجهin aakhar waxa la leeyahay caam buu dhan ka yahay dhanka kale khaas buu ka yahay naxو almؤminiin ayaa kamida calى ma dukira calaahu sida hore lagu soo sheegay وإlى huna وبالlahi التوفيq